alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbihi aجmaعin allahuma اnfacna ma callamtna wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimam abuاlxusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayri naysaburi raximah اllah wqad takalama bacdu muntaxili اlxadiiثi min ahli casrina fi tasxiixi اlasaniidi wa tasqiimiha bqowli low darabna can xikaayatihi wadikri fasaadihi safxa lakana ra'ya matiina wamadhaba صaxiixa halkan waxaa ka bilaabanaya alimaamu muslim raximah اllahu tacaala niqaash uu la gelayo bacda ahli اlcilmi culamada qaar masalada ku saabsan riwaayat الraawi can sheekihi raawiga warinta uu xadiidka warinayo ee uu ka warinayo raawi kale ama marwiga uu ka warinayo culimmadu waxay ka hadlaan waxa la yidhaahdo duruqu taxamul اlxadiid iyo siyaq اladaa duruqu taxamul اlxadiid qaabka xadiidka loo barto ee loo qaato marka laga hadlaayo ardaygu qaabku cilmiga kusoo gaarayo xagga sheekhiisa dariiqada ugu koraysa waxaa weeyaan alsamaacu min lafdi sheekh in sheekhii uu hadlo oo wax akriyo ardaduna ay maqlaan oo ay dhegaystaan oo ay fahmaan oo saa ku qaataan dariiqaasay jamhuurta u badan yihiin ahlulxadiidka inay tahay afdalu duruq wa axsaniha cala aliطlaaq qaabka ugu fiican inay tahay dariiqa labaad ee kusoo xiga ehlulcilmiga qaar ka midna ah ay fadileen ka malig ibn anasin sida maalig oo kale waxaa weeyaan alqiraa'atu cala sheekh in sheekha lagu dul akriyo oo arday ardada ka mid ah uu ku dul akhriyo sheekhuna uu qariro oo ogolaado wixii markaa tasxiix iyo taswiib u baahanna uu ka hadlo dariiqaas laba dariiqa labaad weeye dariiqa saddexaad waa waxaa la yihahda alijaaza bianwaacihaa ijaazada oo iyadana daruqda cilmi lagu qaatay ka mid tahay iyadoo noocyo kale leh oo kale xoog badan dariiqa saxdexaad waxaa la yidhaahdaa alwijaada waa in sheekhii la helo khadkiisii iyo qoraalkiisii a la garanayo inuu isaga yahay sidaana lagu wariyo waxaa ka mid ah aliclaam iyo alki muxuu ahaa alwasiya alkitaaba wijaadadaasa ka mid aan sheegnay duruqdaasoo dhan waxbaa lagu qaata labadaa hore en sheegnay baana ugu xoog badan ijaazadahana saddexoo ku xigta marka dariiq kasta oo duruqdaa kamid ah wuxuu leeyahay siiqo ka mida ah siiq ladaha wax lagu gudbiyo ilan marxalatu taxsiil iyo marxalatu اlada labadaa marxala lagu jiraa ardaygu marra waxbuu xasilinayaa oo cilmigiibuu qaadanayaa marra adawayaanoo waxbuu gudbinayaa oo isagii baa cilmigii dadka u sheegaya markaa marxalo kasta oo taxsiili ah ama dariiq kasta oo duruqu taxsiilulcilmi ah qaabka cilmi lagu soo qaatay duruqu taxamulka lagu magacaabo waxay leedahay siiqo oo siyaqul adda la yihahday leedahay lagu gudbiyo waxaa marka ugu xoog badan samica iyo xadatha iyo akhbara iyo ambaa iyo samica iyo xadatha kamaba suurowdo waxaan ka ahayn ardayga sheekhiisu inuu toos wax ooga dhagaystay oo oga maqlay akhbaraduna sidaasay qaar gaadhsiiyaan iyo amba-aduna qaarna waxay dhahaan qira'a sheekh iyo ijaasada loo isticmaal ah laakiin kuwa ayagu waxa weeyaan waxay faa'iideeyaan samaac bay faa'iideeyaan in sheekha ninkan uu ka sheegaayo samica samictu uu leeyahay ama xadatu xadaana uu leeyahay ama akhbaranaa toos inuu oga maqlay ama toos oga qaatay qaaba uga qaataba ayay tusaysaa wax waasbaan u dhexaynin duruqda kale wax lagu wariya waxaa ka mida waxa la yidhaahdo cancana cancanadu waa dulwajhayn ixtimaal wajhayn weeyaan oo laba macnoba way keentaa markaad tidhaahdo fulaanun can fulaanin can fulaanin ayaa cancano la yidhaahdaaye inuu qofkan uu qofka uu ka warinaayo ka maqlina waa dhici kartaa inuuna ka maqalla waa dhici kartaa oo beentuna sidaa uuga badbaadayo oo hadduu can fulaan ku yidhaahdo kuma khasbana in la yidhaahdo been baa sheegtay kamaada maqale kama waa ka maqlayba kuma dhihin bu ku dhihi karaa can fulaan waxaa laga sheegay qaala waa lamida iyaduna qaala siiqada markaa cancanada ah ayay culummadu ka hadlayaan binaa'an ayaga oo wax ku dhisaayo qaabka ardayga uu sheekha wax ooga qaaday waa sidee iyo shuruudda ay u shardinayaan riwaayat raawi can ilmarwi can ishaykhi shuruudda ay u shardinayaan dhowr qodob baa jira ama madhab baa jira oo madhab almutashadidiin iyo madhab almutawasitiin iyo madhab almutasaahiliin ayaa jira fii hada albaab madhabta u horeysa waxaa weeyaan in la shardiyo ardaygo sheekhiisa inuu ka qaaday samica uu ka dhegaystay lafdu samaacna uu ku wariyo hadhow min awali sanadi ilaa aakhirihi samica uu ku wariyo haddii aan samit samictu aan la maqal ama samictu fulan aada dhihin ama xadaanaa oo lamid haddaan la dhihin xadiidkaa la qaadan mahay qoladaa mutashadidiin baa la yihahdaa ayagoon fiirinaynin mudalis ma yahay iyo ma aha ayagoon fiirinaynin ardaygan sheekhan ma la kulmay oo isku casri ma ahaayeenoo wax ma ka maqlay meelaha qaar arrimahaasoo dhan ayagoon fiirinaynin samiicaba haddaa la waayo siiqadaas la waayo laqaqbali maayo riwaayada ayada qolada kale ee kuwa u dhow tashadudka waxaa weeyaan duulu sux bay shardinayaan ardayga sheekhan uu ka warinayo uu leeyahay waan ka wariyey waa in la ogaado inay isku casri ahaayeen ay kulmeen weliba suxbadooda ay dheereedoo muddo dheer lagu yaqaanay ardaygani inuu sheekhani uu ku xidhnaa oo wax ka warinayay labadaasaa marka tashadud ah dariiqa saddexaad waa madhabu jamhuuru ahli اlxadiid baa la dhahaa imaamu lbukhaari iyo sheekhiisa cali bnu madini iyo alimaam اbalqini iyo raggaasaa wariye ka hora yaxya bnu saciid alqaطaan iyo nin lihaa shucbat bn xajaaj alwasiti iyo nimanka raaziyiinta ahee abu zurci iyo abu xaatim araaziyaan iyo raggaas jamhuurtaasaa loo nisbeeyaayo waxaa weeye ardayga sheekhiisa hadduu ka wariyo waxaa shardi ah kow almucaasara laba alliqaa waاsamaacu minhu walow maratan fi dahri mucaasara inay isku casri ahaayeen oo isku zaman ahaayeen waa kow laba kuma filla isku zaman baan ahayn oo isku qarni baan ahayn kuma fille in la helo markii la baaro inuu ardaygan sheekhan uu wax kaga qaaday mushaafaha si toosa ah wax uga wariyey oo samaaca wax kaga qaatay mar allah ka dhigay hal mar allah ka dhigay kol haddii taas la ogaado wixii dambe can hadduu ku wariyo dhibaato ma laha maa lam yakun mudallisan hadduuna mudallis ahayn hadduuna mudallis ahayn can hadduu ku wariya waxba dhibaataa ma laha laakiin hadduu mudallis yahay mar walbaba mudalliska waxaa shardi ah oo la rabaa in laiska xaqiijiyo o la ogaado samaac maa dallasa oo riwaayada ayada canta uu ku wariyey inuu samaac lagu helo waa shardi wixii samaacu ku wariyo samictu iyo xadathana u dhaho waa la aqbali wuxuu can ku wariyana waa hebelo mudalisa naga fiiriyaa la dhihi ama wixii aan mudallis ahayn haddii mar la helo inay sheekhan iyo ardaygan kulmeen mubaasharatan toosna wax u kala qaadeen iyo mushaafahatan samaacu kaga qaaday isku casrina ina ahaaye la ogyahay liqihiina uu sugnaaday liqaana kuma fille sida saxda ah madhabka hadda aan sheegnay liqaa kuma fille samaac baa shardi ah weliba maca liqa taasaa marka madhabu jamhuur ahlilxadiid ah madhabka afaraad waa madhabka alimaamu muslim raximah llahu tacaala ee halkanna uu ka geli doono isaga uu tafniidin doono oo radin doona radda caniifa oo nooc khushuura iyo adeegna ay ku jirto bacda alfaadihi alfaaddiisa qaar ka mida ah madhabkaas aan ku magacoona madhab ahlulxadiid ee weliba intuu daba cagsi u akriyey ama cagsi u sheegay ijtihaadkiisa raximahu allahu tacaala siduu asaga u arkay uu ku tilmaamay inuu yahay madhab muxdath ah mustaxdath ah oo mukhtarac ah oo gadaal lagala yimid oo wax uga horreeya uusan jirin in yar oo muntaxalilxadiid buu ku magacaabay ayaana warkaa la yimid buu dhihi doonaa madhabkaasi muslim raximahu llahu tacaalaa bacdu culamaa alfiqhi iyo bacdu culamaa lusuul ka abubakr albaqilani keyrkood baa ku raacaye waxay leeyihiin waxaa un shardiga raawiga iyo sheekhiisa inay isku casri ahaayeen isku casri inay ahaayeen isku zaman inaynu noolaayeen oo ninka ninka uu leeyahy waan ka wariya can fulan uu leeyahay taariikhdooda haddii la fiiriya isku wakti inay ahaayeen oo isku zaman ahaayeen taasubaa shardiga waxaa kaloo lagu dari imkaanu liqaa inay suuragal tahay inuu ardaygan sheekhan la kulmay oo isku casri ba ahaayeen isku juquraafi iyo isku mandiqe iyo isku meelana way ahaayeeno wax mustaxiil a ka dhigaaya inuu ardayga sheekhan la kulmay ma jirto waarid ma aha kol haddii intaa la helay ardaygan uu yahay cadli uu yahay oo shuruuddii kale ee qabuulka xadiidka lagu aqbali jiray la helay isku zamanna isagii sheekaysa ahaayeen imkaanu liqaa suuragalla ay tahay inay kulmeen oo wax markaasi caddaynaya inuuna la kulmin inuu la kulmin wax caddaynayana aan la helin waxaa lagu socodsiinaya xadiika mutasil inuu yahay riwaayadaana maqbuul inay tahay sidaasuu ku tegay raximah llahu tacaala hadduu mudalis yahay ka waran asaguna mudaliska madhabljamhuur buu raacsan yahay oo qofka mudaliska mar walbaba taxqiiq buu ubaahan yahay iyo baaritaan iyo hubsasho xadiidkaas camta uu ku wariya samaaca in la helo taa way isku raacsan yihiin khulaasada muqadimada hadalkan waa intaas waxaa soo socotaa imaam muslim raximahu llahu tacaala oo madhabkiisa ku xumbaaraya inuu yahay madhab ijmaac hataa mararka qaar uu gaarsiinayo oo khilaafkaasi waaridka ana uu yahay khilaaf hayr muctabar wax oga horreeyay inuu jirin weliba kharqun lilijmac inuu yahay oo ijmac horreeyey qofkan asagay uu sheegaayo inuu ka maaratay ijmaaca inuu khalqi ku sameeyey oo ka hor imaaday qofka marka uu ishaarayo eed maqli doonto man ama fulan ama kada uu leeyahay ama bacdu muntaxiliin uu leeyahay musanifka raximah llahu tacaala <coughs> alxamdu lilah yahdikum llah wasla Eh, waxaa la isku hayaa waayo qaar waxay dhehen waa imam buhaari waa iska caddahay waa saaxiibkiis haddana sheekiisii ahaa ee imaam buhaari raximah llahu tacaala qaar saasay leeyihiin qaar waxay leeyihiin waa imaam buhaari iyo sheekiisii caliy madini abulxasan sheekiisii caliy madini iyo bukhaari weeye iyo waman shaakalahum oo yar oo sii badneen buu ku wadaa markaa inuu yihiin sidaa markaa shuruudii imaam albukhaari iyo masaaishii uu ku tegay iyo qaabka u adkeeyey iyo mucaasarada labada sheekh is wakti ahaayeen ayaa ku xumbaartay bay leeyihiin inuu sidaas inuu ula jeedo loo mareeyo wailaa si toosa looma haya magaca sheekh imaam albukhaari isagoo sheegay qaarna waxay leeyin war ma aha bukhaari dad kale oon cilmulxadiidka garanaynin masaladana faraha la galay maxaa yeele wuxuu ku tilmaami doonaa dad aan culamo ahayn bale juhaal buu ku tilmaami doonaa amiiru lmu'miniina fi lxadiid oo u yaqaano inuu ku magacaabo bacda muntasibii iyo bacd aljahala iyo mutaxalil iyo dad noocaasa inuu ku tilmaamo ijxaaf iyo waxaan suuragal ahayn weeyaan iyo mujaasafa marka ma ahe ee dad kale u duuxunaya laakiin madhab ahaan qaabka u hadlaayo waxay ka hortegaysaa imaam bukhaari iyo madhabkii uu ku tegey marka laisku soo aruuriya marka imaamu muslim madhabka uu ka hadlaayo radintaa iyadaa way ku dhacaysaa bukhaari iyo madhabkiisii way ku dhici ashkaastaa iyo ishaaraadka iyo damaa'irtaasi hadda hadduuna asaga oola jeedin laakiin waxaa madmuunulkalaam iyo hadalka meesha ku socdo waa bukhaari iyo madhabkiisi wax la radinayo waana inta bukhaari uu kaga sara maray muslim raximah llahu tacaala adkayntaa uu adkeeyey ee uu yidhi kuma filla ardayga inaan dhahno sheekhan uu ka warin waa isku casri waa isku zaman inaan dhahnee waa inaan xaqiijinno inuu simaac kaga qaaday oo la kulmay intaa waa intuu bukhaari kaga sara maray muslim raximahu llahu tacaala waana inta muslim raximahullah uu leeyahay wax ku raaci doono arrinta ayadaa ku raaci doona ma laha uu leeyahay laakiin waxay noqotay cagsi maa tawahama ama uu danna raximahullah u ayay noqotay raximahum llahu jamiican waraxima allahu jamiica mashaaikhina wa qaala lmusanifu raximah llah waqad takalama bacdu muntaxili lxadiidi waqad takalama wuxuu ku hadlay bacdu ma bacdu muntaxililxadiid xadiidka kuwa sheegta qaar ka mid a ah. muntaxil waxaa la dhahaa almudaci addaciy qofka wax sheeganaya uunan ahayn wuxuunan ahayn qofka sheeganaya ama uunan mudnayn ama uunan sifo uunan lahayn sheeganaya yaa muntaxil lagu magacaabaa waqad takalama waxaa hadlay bacdu muntaxili muntaxililxadiidi xadiidka kuwa sheegtay qaar ka mida ah, oo min ahli casrina casriga annaga aan ku nool lahay buu yidhi ehelkooda fii tasxiixi asaaniidi asaaniidda saxiix yeelideeda iyo wa tasqiimihaa asaaniidda daciifinteeda takalamuu takallama biqowlin qowl buu ku hadlay biqowlidaa takalamada ku tacalluji biqowlin buu ku hadlay bacdigaasi qowlkaasoo low darabna haddaan ka jeesanno can xikaayatihi ka sheekayntiisa wa dikri fasaadihi fasaadkiisa sheegidiisa safxan jeesasho afanadribu cankum dikra safxan oo kale wey law darabnaa can xikaayatihi wadikrihi wadikri fasaadii safxa lakaana wuxuu ahaan lahaa haddaan iskaga jeesano ra'yan buu ahaan lahaa jeesigaasi matiinan xoog badan wa madhab buu ahaan lahaa saxiixan fayoobi badan oo saxiixa ayuu ahaan lahaa buu id ilciraadu id cileeya alicraadu jeesigaas can ilqowli hadalkii laga jeedsado almutaraxi laiska tuuray axraa jeesigaasaa owlanimo badan oo xaqnimo badan liimaatatihi in la dilo wa ikhmaali dikri qaa'ilihi qofkii ku hadlay sheegidiisana in la tuuro oo isqaad ikhmaal manaa isqaad dikri qaa'ilihi qofka ku hadlay sheegidiisana in dhulka lagu rido o tuuro wa ajdaru sidaasa awlinimo badanoo mudan anlaa yakuuna inuunan ahaanin daalika sheegiddaa la sheeg sheegay tanbiihan baraarujin inayna u noqonin liljuhaali dadkaan aqoonta lahayn calayhi calaa ra'yihi wa madhabihi dadkaan aqoonta ugu lahayn inaynan ku baraarugin darteed ka aamuskaa ku fiican saasuu leeyahay marka wuxuu leeyahay dad cilmiga sheegtay xadiidka qaar ka mid ahoo sanadka saxiix yeelidiisa iyo daciifidiisa ka hadlay ayaa waxay ka hadleen hadal hadalkaasuu leeyahay marka hore waxay munaasab aad moodaa inay tahay in laiskagaba aamusaba oo haddaan shib ka dhahno oo waxbaba la sheegin qofka fasaadkiisa iyo wuxu uu sheegaya faasidkaa ra'yi macquulahoo madhab saxiixa oo macquula wey sababtuu macquul yahayna waxaa weeyaan buu leeyahay haddii laiskaga jeedsado hadal laiska soo tuuray shib baladhoo aamuska loogu dadaalo oo qofkii hadal kugu dhibo aamus baa lagu dhibaa looga dhigo sidaasaa awlanimo badanoo munaasaba in hadalkii qofka uu dhinto haddiiba la baafin waayo oo banaanka la dhigi waayo oo la naqlin waayo la sheegsheegi waayo warkiisa waa dhimanaya waxaa kale oo dhacayo oo ku udhacayo oo ikhmaad ku dhacaya hadalkii sheegitaankiisi qaa'ilkaasi wixiisa la sheeg sheego in laga aamuso sidaasaa awlanimo ku badan laakiin wuxuu leeyahay weliba aamuskaa laga aamuso yaa u roon buu ku leeyahay dadka juhaasha inayna ku ta'afurin leannahu haddii la sheeg sheego baraarjunbay noqono dhegaqaad dadka caamada aan ku dhegaqaadi oo ninka asaga eh warka aan macquulka ahayn la yimid ee muxdadka ahe bidcada ama aan sharciga waafaqsanayn in raacdo u sacbiya wuu heli ah, oon garanaynin duruucda hadalkiisa iyo waxa uu ka hadlay dad aan fahamsanayn oo keliya uun hadalkiisa iyo qaabkiisa uun iskaga ta'ahuro iska qaadan ayaa jira ka aamuska marka ku fiican buu le ma yeelahadi inuu ka aamusay maya ma yeelin waqad takallama bacdu muntaxiliin lxadiid qaar xadiidka sheegta qaar mutaxililxadiidi xadiidka kuwa sheegta qaarkood waxay sheegeen min ahli casrina casriga anaga kamida ah ehelkiisa fi tasxiixi lasaniidi asaaniidda saxiix yeelidiisii wa tasqiimihaa daciifinteeda biqowlin hadal buu ku hadlay bacdigaasi low darabnaa hadalkaasoo oo low darabnaa haddaan ka jeesano darbiga asalkiisa wuxuu ahaa qofka gaadiidkiisa saaran ee markuu rabo isagoo oo waddo ku socdo inuu leexiyo waddo kale ku leexiyo ulbuu ku dhufan markaasuu leexin waddadiibuu ka leexin markaasaa waxaa loo soo qaatay hadalka la rabo in laga jeesadaba sida adiga oo usha ku dhuftay deen xagga u leexiyey low darabnaa haddaan dhufanno can xikaayatii ka sheekayntiisa wadik haddaan darabnaa haddaan ka jeysano can xikaayatii ka sheekayntiisa wadikri fasaadihi fasaadkiisa oo sheeg sheegno safxanka jeesasho lakaana wuxuu ahaan lahaa ra'yan raayi jeesigaasi matiinan xoog badan wa madhaban madhab uu ahaan lahaa saxiixan caafimaad badan oo saxiixo fayow wuu cileeyey in laga aamusa inay fayowdahay oo laheed id ilciraadu buu yidhi ka jeensiga can hadal laga jeedsado almutaraxi layska tuuray ka jeensigaa in laga aamuso layskaga jeedsado yaa axraa xaqiiqnimo badan liimaatatihi dilidiisa warkaas in la dilo oo u dhammaado wa ikhmaali dikri qaa'ilihi qofka warkaa ku hadlay sheegidiisa oo la tuuro oo la isqaadiyo oo waxba laga soo qaadin wa ajdaru sidaasaa awlanimo badan anlaa yakuuna inuunan ahaanin dalika sheegidaasi tanbiihan baraarujin liljuhaal ay ku adhaga calayhi calaa haada adikr sheegiddaa la sheegay inayna caamada ku dhaga qaadin oo ayna ku baraarugin aamuskaasa awlanimo badan hayra ha yeeshee hayra anna anaguse kamaanan aamusin <clears throat> lamaa takhawafnaa buu leey markaan ka baqnay min shuruuri lcawaaqibi cidhibta dambe sharta ay keensan doonto cidhibta dambe ee sharta badan ama sharta cawaaqibta iyo cidhibta dambe imaanayo ee ka dhalan qofka hadalkiisa wakhtiraari ljahala jahaladiiaa ku kadsoomi bimuxdathaati lumuur waxyaalaha gadaal laga soo darisiiyey ee cusub ee shareecadii diinta asal u lahayn inay caamadu ku kadsoonto wa israacihim iyo degdega lagu yaqaano caamadu ila ictiqaadi khaطa'i lmukhti'iin dadka mukhti'iinta ee gafa khataooda inay ictiqaadiyaan oo qofkan hadduu abdalulbaaطila la yimaado wax caqlan wa fitratan wa dayaanatan ina aan caqliga aan aqbali karin in baa raaci oo rumaysan oo garab istaagaysa waxaa lagu yaqaanaa buu juhaasha iyo caamadii dadka jaahiliinta israacow inay ku degdegaan ilaa ictiqaadi khada'i lmukhdi'iin mukhdi'iinta gafa khada'ooda inay caqiidaystaan bay ku degdegaan oo ay raacaanba walaqwaali wa israacihim iyo inay ku degdegaan ilaa ictiqaadi alaqwaali aqwaashii inay qaataan oo caqiidaystaan assaaqidati dhaxsaneedeen meelba haysanin cinda alculamaa culamada tooda saaqidka ku ahayd arrinkaa darteed baan raayinaan la aragnay alkashfa inaan faridnin can fasaadi qowlihi qofka asagae xadiidka sheegtay qowlkiisa faasidnimadiisa wa radda maqaalatihi oraahdiisa inaan radinno biqadri maa shay qadarkiis saliiqu u cunama u dhigma bihaa kelimaduba min araddi raddiga xaggiisa bihaa biqadri maa yaliiqu bihaa wax u dhigma bihaa qowlkaas ama maquuladaasi nacam oo min araddi raddi ah ajdaa sidaasoo ajdaa weliba nafci badan cala alanaami dadka iyo makhluuqa anaa makhluuq o dhanna waa la dhahaa insiya jinnigana waa la yidhaahdaa wa axmadu sidaasaa u mahadnaqmadaan u mahad badan oo u maxmuud alcaaqiba buu ka wadaa wa axmada lilcaaqiba ciribta dambena sidaasaa la mahadin badan yahay oo la mahadin insha allah hadduu ilah yihahdo marka inaan ka jeysano wa ficlaan leh lakin kamaana jeysana sababtuna waxaa weeyaan buu lehay musanifka dadka ninkan isagaa ah oo kale sharta uu wado ugu dambaystii caamadii iyo jahladii way gaari jahladana maxaa lagu yaqaanay inay ku kadsoomaan waxyaalaha muxdathaat lumuurka gadaa lagala yimid kuna degdegaan inay caqiideeyaan waxaa khata ah ee dadka mukhtiyiinka ee gafay khata ay wataan inay ku degdegaan aqwaasha saaqidada culamada agtooda aan la fiirine laska tuuray inay qaataan baa lagu yaqaanaa markaasaan dabacna inaan ka gaaro oo aan banaanka soo dhigno on kashfino howlka qofka ah faasidnimadiisa iyo oraahdiisa inaan radino laakiin radiga aan radinayno waxay u dhigantaa qowlkiisa iyo hadalka uu ku hadlay wax udhigmaan anagaan ku hadlan mubaalaqa la imaan xaddaafla imaan mayno ku xadgudbi mayno inta uu ku hadlayo fasaada wax u dhigmo umaan radinaynaa buu leey ah, inuu cunanta sidaasaana nafciga ku jira makhluuqa iyo addoomaha loo nafciga saas ku jira sidaasaana mahad iyo xamdi iyo muxuu aha cidhibta dambe in sha allahu ay ku jirtaa buu leehay ayra ana lamaa takhawafnaa markaan ka baqnay min shuruuri lcawaaqibi cidhibta dambe sharteeda waikhtiraari ljahaalati jahaalada dadka aan aqoonin inay ku kadsoomaan bimuxdathaati lumuuri umuuraha gadaa lagala yimid waisraacihim inay jahaladaasi u degdegaan ilaa ictiqaadi khata'i lmukhti'iin kuwa gafa khata'ooda inay caqiideeyaan bay u degdegaan wal aqwaali bay u degdegaan aqwaasha inay qaataan asaaqiinta inta dhacday cinda alculamaai culamada agtiisa waxay dhacdoo wax kasoo qaadba lahaynoo culamadu ay tuureen iyo iska aruursanayaan saa annagoo ogaanay darteed yaan raynaa waxaan caqiideynay oon aragnay oo nana qumanaatay alkashfa inaana ka aamusina faydno can fasaadi qawlihi qaa'ilka asaga ah hadalkiisa faasidnimadiisa inaan banaanka dhigno kashfilno wa radda maqaalatihi oraahdiisana aan radina biqadri maa yaliiqu wax u cunama bihaa maqaaladaasi oo min aradi radi ah ajdaa sidaasaana nafci badan cala naanaami khalqiga wa axmada ama ajdaa kaasoo ajdaa nafci badan cala naanaami khalqiga wa axmada mahadnaq badan lilcaaqiba ciribta dambena lagu xamdinoo loo aay insha allah hadduu ilaha yidhahdo waayahay intaa arar iyo muqadimo aheedee ninkaad haysato muxuu sameeyey muxuu sameeyey oad ku haysataa ko maxaase ku radinaysaa xujaa laba arrimahaasu saa wadaa marka wa zacama wuxuu sheegay buu leeyahay zacamadu waxoogowba ku jirta dhaliil ah oo hadal buu u yar duurxuli oo war aan jirin oo waxba ka jirin oo sax ahayn buu ku hadlayaayo warkiisa waa iska zacmi zacmi weeyaan wa zacama wuxuu sheegay alqaa'ilu midkaa iska hadlay alladii qaa'ilkii iftataxnaa aan ku bilaabanay alkalaama ka hadalka cala alxikaayati alkalaama hadalka aan ku bilaabanay cala alxikaayati ka sheekeynin can qowlihi aan ka sheekeyni doono ninkaan hadalka ku bilaabanay wlbaar inaan ka warrami doono can suui rawiyatihi fikirxumadiisa ruwiyada waa fikirka iyo tadaburka can suui rawiyatihi fikirxumadiisa inaan ka sheekeynayna ninkaan ku bilaabana hadalka waxaa weeyaan wuxuu sheegay zacama ana kula isnaadin sanad kasta oo lixadiiin xadiid u sugnaaday sanadkaasoo fiihi gudihiisa uu yahay fulanun can fulaanin fulanun can fulanin yani riwaayat lcancana cancana in lagu wariyo can fulaan can fulaan can fulaan sanad kasta oo xadiid kasta oo sanadkiisa uu fulaan can fulaan ku jiro walxaal qad axaata uu koobay alcilmu aqoontii iyo macrifadana ay koobtay biannahumaa labadaasi wax iska warinayso ardaga iyo sheekhiisa cancanada ku kala warin inay qadkaana ay ahaayeen baa cilmi iyo aqoon loo helay fii casrin waaxidin hal zamana wa jaa-izun weliba walxaal jaa ay bannaan tahay an yakuuna alxadiidu inuu xadiidkuna yahay alladii xadiidkii rawaa uu wariye alraawi ardaygu caman uu ka wariyo qofka rawaa canuu ka wariyo oo sheekhiisaa qad samacahu inuu ka maqlay minhu xaggiisa washaafahahu bihi uu toos bishmaha ooga qaatayna imkaan iyo suuragal weeyaanoo saayiq wey waa suuragal hayra anahu suuragal ha ahaatee laa naclamu ma xaqiijin karoo ma ogin lahu raawiga minhu sheekhiisa uu can kaga warinaayo samaacan inuu ka maqlay ma xaqiijin karo walam najid xagga kalena maanan helin fii shayin wax oo min alriwaayaati riwaayaatka ka mida annahumaa ardayga iyo sheekha inay iltaqayaa xataa kulmeen qadun weligood ma hayno aw tashaafahaa ay toos wax u kala qaadeen bixadiidin xadiid ana alxujata zacamadaas ayay ku xidhan tahay ana alxujata inay xujadu laa taquumu qumaynin cindahu agtiisuu sheegay bikulli khabarin xadiid kasta oo jaa'a yimid hada lmajiia nooca imaashaha noocaasa cancano lagu wariyey samaacan aan lahaynin casribay isku casri bay ahayeen keliya inuuna xadiidkaa xuja uunan qubaynin xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado cindahu agtiisa qofkaasi qaa'ilka iska hadlay alcilmu ilaa cilmigu uu yeesho biannahumaa raawiga iyo marwiga ardaga iyo sheekha inay qad ijtamacaa kulmeen min dahrihimaa zamanka ay wada noolaayeen iyo mucaasarada aan sheegi maratan mar inay kulmeen waa inaa helno fasaacidaya ka badan aw tashaafahaa wa tashaafahaa qaar baa awdad manaa awdad macna waawle tashaafahaa wa tashaafahaa kuma fillo ijtimaace eh, ow tashaafahaa wa tashaafahaa inay waliba kala qaateen simaac bilxadiidi xadiidka baynahumaa dhexdooda aw yarida khabarun ama khabar uu soo arooro fiihi gudihiisa uu ku jiro laga dheehan karo bayaanu ijtimaacihima inay ardayga iyo sheekha ay kulmeen caddaynteed wa talaaqihimaa ay kulmeen maratan mar min dahrihima zamankooda iyo casrigooda famaa fawqaha wax ka koreeya fain lam yakun hadduusan ahayn cindahu qaailkaa hadlay agtiisa cilmu dalika arrinkaa cilmigeedii oo ardayga iyo sheekha inay isku casri keliya ma ahee inay kulmeen ay mushaafaha wax ku kala qaateen cilmigaa ilaa la helo in lam yakun haddaan la helin cindahu cilmu dalika walam taati aynan imaanin riwaayatun riwaaya saxiixa saxiixoo tukhbiru sheegi ana hada raawiya ardaygan can saaxibihi sheekhiisii qad laqiya inuu la kulmay maratan mar wa samica uu ka maqlay minhu xaggiisa liqa kuma fille shayan wax uu ka maqlay lam yakun ma ahaanayo fii naqlihi lkhabara khabarka uu soo naqliyay ardaygan aman rawaa canhu ninkuu ka warinayo dalika ay kaasa walxaal alamru amarku kamaa wasafna saan sheegnay ay tahay oo ah almucaasara wa wujuudi almulaaqaat walmushaafaha inaan isku casri ay ahaayeen laakiin aanay haynin samaac iyo liqa iyo mushaafa aanay haynin walamru kamaa wasafna xujatun ma noqonayso xujatun ma noqonayso ah, fain lam yakun inda dalika cinda dalika cilmu dalika walam taati riwaaya saxiixa muxuu ahaa lam takun xuja xujo ma noqonayso lam yakun xujatuntaasi waa khabaru yakun waxaa ujeedaa ismu yakun ismu yakun almutasarifa min kaana annaaqisa marka xujatun xujo ma noqonayso wa kaana alkhabaru khabarku wuxuu noqon cindahu qaa'ilkaasi muntaxilkii aan soo sheegnay agtiisa khabarka noocaas ahee raawiga ardaygiisii ardayga sheekhiisi inuu wax ka maqlay oo la kulmay casriga aan la haynin xadiidka uu wariyay mawquufan buu noqon mid laga istaagay mid la joojiyey xataa buu mawquuf ahaan uu yarida ka soo arooro calayhi calaa hada alkhabar khabarkaasi samaacahu ardayga inuu maqlay minhu sheekhiisa lishayin wax uu ka maqlay min alxadiidi ka mida qalla ha yaraato wuxuu maqlay oo kahura haba badatee inuun in la helo inuu ardayga sheekhan waxuun ka maqlay waa-un fii riwaayatin riwaayo gudaheed mila maa warada middaa mawquufkaa wax lamid inuu samiico kaga qaado ilaa la helo hadda waxaad fahamtay markaa waxaa lagu haysto imaam albukhaari iyo sheekhiisa cali lmadiini iyo raggi lamidkaha ee la socday ee shardistay ardayga iyo sheekhan inay isku casri ahaayeen keliya ma ahee inay la rabo maxaa la rabaa ya alluqiy waalmushaafaha waasamaac kuma filla liqaha inay kulmeen oo haddana ay wax kala dhagaysteen arrinkaasuu ku haystaa taasuu marka diidan yahay oo uu leeyahay ninka waxaasuu sheegay waxaan u saarrahay bilaash ma ahee waxaasuu la yimid oo wuxuu leeyahay ilaa wa ilaa isku casri lama aqbalayo keliya kuma filla waa inay ardayga sheeka ardayga waa inuu sheekha xalqadiisi xaadiray oo darsigiisi dhagaystay oo simaacu kaga qaatay walow hal marba ha ahaata waa inaan helno markaasaan dhihi karnaa haa hebel ardayga hebela ama raawiga hebela sheekh hebel alalahi wuu ka wariyey toos ba uga qaaday waan dhihi karnaa intii kale marka indhaha laga laabi kol hadduunan mudallis ahayn cancanadiisa dambe dal laga geli maayo sidaasuu marka qabaatiibuu marka diidan yahay muslim uu leeyahay warka asaga ayaan radinaynaa wazacama alqaa'ilu wuxuu sheegay kii iska hadlay alladii iftataxna alkalaama hadalka aan ku bilaabanay cala alxikaaya ka sheekaynta can qawli aan ka sheekaynay aan ku magacownay muntaxililxadiidi min ahli casrina ninkaan soo sheegnay in laga jeedsada ay habooneen laakiin ay dantu nagu khasabto inaan ka hadalno walikhbaar ninkaan sheegnay ka warrankiisa can suui rawiyatihi fikir xumadiisa inaan ka sheekeyno ana wuxuu sheegay zacama wuxuu sheegay ana kula isnaadin sanad kasta oo lixadiiin u sugnaaday xadiidkaoo fiihi gudihiisa uu yahay sanadkiisa fulaanun can fulaanin xadiid kasta oo cancano lagu wariyey walxaal qad axaada uu koobay dhanka kale alcilmu aqoon iyo macrifadii waxaa loo hayaayo koobtay waxay cilmigi wuxuu koobay biannahumaa labadan canta ku kala warin qad kaana inay ahaayeen fii casrin waaxidin hal casri ah wajaa'izum ayna bannaan tahay an yakuuna alxadiidu inuu xadiidka yahay aladii xadiidkii rawa raawi raawigu u wariyey man rawaa canhu qofka uu ka wariyey qad samicahu minhu inuu ka maqlay wa shaafahu bihi inuu la kulmayna waa jaais waa jaais muxuu ka wadaa imkaanu luqiyi wey yani saaiq suuragala ah weeyaan inuu la kulma waa suuragal isku casri inay haayeen waan hubnaa inay isku casri haayeen waan hubnaa inuu ka qaaday oo ka maqlay oo la mushaafahooyena waa suuragal haddee ayra anahu suuragal kuma fille ma haysaa inuu ka maqlay maya buu leh ayra raawigaasi ama anahu shaaniya laa naclamu ma ogin lahu raawiga minhu sheekha uu ka warin samaacanka maqal ma hayno walam najid ma hayno oo maanan helin fii shayin wax min alriwaayaati riwaayooyinka uu ninkan warinaya kamida annahumaa labadan canta ku kala warin inay iltaqayaa kulmeen qadun wax caddayn oo nas ma hayno aw tashaafahaa wa tashaafahaa mushaafaha liqaa kaliya kuma fille inay kulmeen ay wax kala qaateen oo ardaygii iyo sheekhii ay wax kala dhegaysteen ardaygii uu sheekh wax ka dhagaystay bixadiidin xadiid ay ku kala mushaafahoodeen oo toos ay u kala qaateen xadiidka noocaasahe dadka isku casriga wax kala wariyeen suuragal ay tahay inay wax kala maqleen oy kala dhagaysteen yuzacama alqaa'ilu qaa'ilkaa wuxuu sheegay ana alxujata a ah, zacama alqaa'ilu ana alxuja bay ahayd moogtahay inuu saas kuu xidho hadalkiisu inuu soo naqliyo uu ka soo naqlinaayo bay ahayd jumlo muctarida oo uu ku xoojinayo madhabkiisii yuu dhexda u geliyey jumal jumal weliba jumal muctarada muctarida oo uu ku xoojinayo madhabkiisii oo taqriirinayo oo qofkan uu rabo inuu radiyo ayuu rabaa horta hore inuu suuqgeliyo erey ra'yigiisii iyo madhabkiisii kadib deena cadamu xujiyati qawlihi hadalkiisi inay xujo ahayn ay noqoto wax banaanka iska yaalla madhabkiisuu marka dhexda geliy ah inuu shardistay oo isaga shardigiisa uu yahay almucaasara wa cadamu ishtiraadi alliqaa inay isku casri yihiin ardayga iyo sheekha laakiin aan shardi ahayn alliqa walmushaafaha toos inay u kulmayn ay iskala maqlayn shardi maaha laakiin liqaha iyo toos kala qaadashadu waa wax mumkin oo suuragala intaasoo kaga baxay ninka marka sidaasi riwaayada noocaasa ayuu wuxuu qaa'ilkaas aan kusoo sheeke ka soo sheekeynay wuxuu sheegay riwaayada noocaasa ana alxujata xujadu laa taquumu cindahu intaa usoo bood marka ana alxujata inayna laa taquumu qumaynin cindahu agtiisa qofka xujada aan agtiisa xujo kahayn waa kee waa bukhaari waman macahu ka sheekhihi caliy lmadini waغayrihim ana alxujata xujada riwaayada noocaas laa taquumu inayna qubaynin buu zacamo sheegay cindahu agtiiska agtiisa bikulli khabarin khabar kulligii xujo noqonaynin jaa yimid hadalmaji noocaas ku yimid nooca waa noocee waxaa weeyaan cancano in lagu warinayo xadiidka kow raawiga canta ku warinaya sheekhiisina isku casri ahayn waa laba saddex inaan la haynin wax samaac iyo mushaafaha iyo kulan ah aan la haynin laakiin suuragal ay tahay wixii sidaa ku yimaada inaan la aqbalaynin laa taquumu cindahu bikulli khabarin jaa hadalmaji sidaas ku yimid inaan la aqbalayn xataa baan la aqbalayn xataa yakuuna ilaa ka ahaado cindahu ninkaas agtiisa alcilmu aqoon iyo cilmi iyo macrifo ilaa la helo biannahumaa labadan raawiga iyo wax kala warinayo inay qad jamaca waa shardigii bukhaari ilaa la helo inay kulmeen min dahrihimaa zamankoodi casrigooda maratan fasaacida hal mar iyo ka badan inay kulmeen war isku casri ba ahayn ha taagnaanayna muslimow ma kulmeen hal mara itus inay kulmeen fasaacida iyo ka badan aw tashaafahaa inay kala maqleen o ay kala qaateen mushaafahatan bilxadiidi xadiidkii baynahumaa dhexdooda oo mase ma hayno ee yarida waxaa soo arooray ow yarida xataa yarida khabarun khabar fiihi gudihiisa uu yahay bayaanu ijtimaacihima hadal kale oo laga sheekeynayo oo tusaayo iyagii laga xikaayoonayo hebel baa hebel wuxuu yidhi waxaan ka maqlay xataa sheeko noocaas oo kalea inaan la helo wa talaaqiihima inay kulmeen khabar sheegi maratan mar min dahrihimaa zamankooda famaa fawqaha mar iyo famaa fawqaha waxay ka koreeya ilaa la helo inuuna qaadanaynin buu sheegay warkaasuu sheegay gar buuna kuleeyahy bukhaarigo muslimna wuxuu leeyahy gardarray ku tahay oo qalad weeyaan warkaasuu sii wadi doonaa ilaa aakhiri asafxa ilaa aakhiri alkalaam hadal ku dambeeya halkaas ku gebagabeen waa kuu soo celcelin marka fain lam yakun hadduusan ahayn cindahu qofkaas qaa'ilka ah agtiisa cilmu dalika dalika kaas cilmigeeda hadduunan haynin muxuu yahay ishaarada xagay ku dhacaysaa ya yaa shay kara cilmu dalikada ya ku dhici ya hadda meesh lam yakun cindahu cilmu dalik arrinkaa cilmi looma hayo waxay tahay cilmu dalikada alliqaau wاlmushaafaha walow marata fi dahri fafa fawqaha <clears throat> waka fain lam yakun cindahu cilmu dalik walam taati aynan imaanin riwaayat صaxiixa riwaaya صaxiixana inta hora kaaga fileed ba uu kuu soceliye lakin walam taati riwaayatun aynan imaanin صaxiixatu صaxiixa tubiru sheega ana hada raawiya raawigan can saaxibihi ninkuu ka warinaayo qad laqiya inuu la kulma maratan wa samica minhu ka maqlay shayan buaari liqaha ma bacd ahlilcilmi waxay dhaheen liqa baa shardiga buhaari shardistay laakiin hadalka waxaad ka fahmaysaa inuun liqa keliya shardi ahayn samaacna ay tahay way kulmeen ayagoo isla hadlimay kala dhaqaaqeen taas ma lama ma anfacayso wa samica minhu inuu ka maqlay shayan wax lam yakun ma ahaanay suu sheegay fii naqlihi lkhabara xadiidkaas uu soo naqliyey caman rawaa canhu dalika aman qofka rawa uu ka wariyey canhu xaggiisa dalika sidaasna uu oga wariyey walamru amarkuna kamaa wasafna saan soo tilmaana ay tahay oo waa maxay almucaasara waimkaani liqa kuma fille waa in la helo alliqaau walmushaafaha xujatun xujo ma aha buu yidhi lam yakun fii naqlihi lkhabara xuja ma noqonayso walamru kamaa wasafna sheekada sidaa soo sheegnayba hadday tahay oo ay tahay inaynan kulan iyo simaac iyo maqan aan lahaynin wa kaana alkhabaru marka khabarkiisa adihi bukhaari wuxuu yidhi wakaana alkhabaru khabarku wuxuu hanayaa cindahu agtiisa qaa'ilkaasi bukhaariy wixii lamid ah haddaan ku tilmaamno asaga ku magacawno wuxuu ahaanayaa mawquufa mid la joojiyey xataa buu mawquuf ahaan uu yaridda ka soo arooro calayhi khabarka mawquufkaa samaacuhu raawi inuu maqlay minhu sheekhiisi lishayin min alxadiidi kamid inuu ka maqlay qallah shayga ha yaraado ow kaharo ha batee fii riwaayatin riwaayo gudaheed mil maa warada intaa mawquufkaen joojinay soo aroortay wax lamida inaan helno riwaayo sheegay inuu samaac kaga qaaday sheekha ilaan ka helno mawquuf bay ahaanaysaa haddii la helo wax samaaca wixii aan mawquuf ka dhignoo dhan baan sii deynaynaa oon leenahay hadda waa la qaadan samaac baan soo helnay walow maratan fasaacida sidaasaan leenaha inta kalese mawquuf bay naga ahaan saasuu yidhi bukhaari buu leeyahay muslim warkaas ayuu sheegay ayib mar waxaa weeyaan waa ka waram uu ka warramay nin aan ama dad aan xadiidka iyo saxiixihii sanadka aan aqoonin iyo waxa ay sheegeen uu ku haysto uu sheegay iyo shuruudda ay isku khilaafeen markan dambena waxaa weeyaan waa raddigii weeye radigii buu bilaabay niqaashkii niqaashkii buu bilaabay oo bacda eh, nusakda qaar sixat lixtijaaj bilxadiid almucancan ayay baabaysteen meeshan xadiidka can lagu wariyey in la xujaysan karo in la xujaysan karadaas cala lilaaq ma ahe waa tafsiilkii aan soo sheegnay mudalis haduu yahay maxaan nidhi waa in samac la helo qawlan waaxidan samac waa in la helo qawlan qawlan waaxidan hal qowl weyaane khilaaf kama taagna hadduuna mudalis yahayn waxaa loo kala baxay bayna almutashadidiina walmutawasitiina walmutasahiriina in saxa tacbiir arrimahaasa loo kala baxay yaa loo kala baxay soo maaha aqwaasha soo maray meesha marka ay isku haystaan bukhaari iyo muslim waxaa weeyaan qofka can ku warinaaya isku casrina ay ahaayeen asagiiyo sheekhiisii suuragal ayay tahay inay kulmeen laakiin aan la haynin wax mushaafaha iyo liqaa ah ma la qaadan haa muslim baa qaatay lama qaadanayo iyo bukhaari iyo madhabkiisii iyo asxaabtiisii baa qaadatay ilaa simac laga helo marka wuxuu leeya wahada alqawlu marka ogow ishaarada iyo meesha ku dhacayso wahada alqowlu eraygaas iyo qowlkaas yarxamuka allah allah kuu naxariistee fi acni ku saabsan qowlkuba fi dacni duritaan ku saabsan fil asaaniidi asaaniidii la dacniyey qowlun waa hadal mukhtaracun la samaystay oo la ikhtiraacday mustaxdatun la soo darististay hayru masbuuqin aan looga horraynin saaxibuhu ninka ku hadlay ilayhi asaga aan looga horraynin walaa musaacida loo waxa uu kaalmayna uuna jirin min ahlilcilmi culummada cilmiga u saaxiibka ah caleyhi korkiisa waxa uu kaalmayna ma haysto wadalika sababtana waxaa weeye ana alqowla shaayaca warka faafa warka faafay ee mashhuurka shaayac ee faafay almutafaq calayhin isku waafaqsan yahay bayna ahli lcilmi cilmiga kuwa ehelka u ah bilahbaari akhbaarta cilmi loo yeesho wariwaayaati kuwa cilmiga u leh qadiiman kuwoodii hore iyo waxadiidan kuwoodii dambe waxaa weeye waxa shaayac ah ana kula rajuli nin kasta iqatin lagu kalsoon yahay oo rawaa wariyey can asagoo kale xadiidan ka wariyey wa jaa-izun ayna suuragal tahay mumkin tahay jaa ay bannaan tahay oo saayiq ay tahay mumkinun suuragal ay tahay lahu raawigan liqaa'ahu qofkuu ka warin in la kulmayna ay suuragal tahay wasamaacu ka maqalla ay suuragal tahay minhu xaggiisa uu ka maqlay waxay suuragal u tahay likownihima labadooda inay yihiin darteed jamiican dhammaanba kaanaa inay ahaayeen fii casrin waaxidin ayay suuragal samaacun u yahay wain lam yaati yuunan imaaninba fii khabarin khabar gudihiis qadun weligii anahumaa ardayga iyo sheekhiisa inay ijtamacaa kulmeen walaa tashaafahaa inay toos u kala qaateen bikalaamin hadal fal riwaayatu riwaayada sida shaayicee naqaano waxaa weeye haabitatun waa riwaayo haabito oo sugan walxujatu xujaduna bihaa riwaayada noocaasa laazimatun laazim weeyaana xujay kugu tahay inaad qaadato ilaa an yakuuna inuuma ahaado hunaaka meeshaasi dalaalatu wax tusaaya bayinatun weliba cad dalaaladu ana hada raawiya raawiyan inuu lam yalqa la kulmin man rawaa canhu qofka uu ka warinaya inuuna la kulmin wax caddaynaya in la hela mooyeene oo lam yasmac uunan xaggiisa shay an wax amaa wlmru amarkuse hadduu yahay mubhamun suuragal uun mubham wax ixtimaalaho mubhana cala alimkaani suuragalkaas uu mubham ku yahay alladii suuragalkii aan fasarnaa soo sheegnay oo soo fasiray oo ah suuragal inay kulmeen ah fariwaayatu riwaayadu cala samaaci baa lagu xumbaarayaa abadan weligeed xataa takuuna dalaalatu ilaa tusin ay ka ahaato alatii bayana aan soo caddayn oo ah cadamu liqaa'i walmushaafahatan fi lcasri oo fi dahri walow maratan ilaa la helo wax diidaya inay kulmeen waa un intii intii hadda unbuu kuu soo celcelinaya carabkaas ka maraynayna mar kale waxaan rabnaa inaan iyo iyoonan kusii daahina waa ilan waan ugu ballaadhae wa hada alqawlu yarxamuka allah kol haddaad fahamtay muqadimada iyo waxaa maaragtay maxalu nisaac ahe doodda ay ka taagan tahay iyo taxriirka masalada lagu sameeyey taxriir maxalu nisaac waxay isku waafaqsan yihiin a'imatu lxadiidka iyo waxa ay isku khilaafsan yihiin iyo masalada meesha ay doodu ka taagan tahay kadib waxaa weeyaan inta kale waa un cibaaraadki iyo alfaad inaan fahno wa hada alqowl yarxamuka allah ku saabsan fi dacni duritaan fi lasaaniidi la duray qowlun waa hadal bukhaari buu ku tilmaamaya iyo ragga la socda ee shardiyey samaaca in riwaayooyinkii riwaayo badan ay dacniyeen inay dacniyeen bu ku tirinaya oo riwaayo kasta oon samaac la helin in la dacniyo la aqbalaynin mawquuf ay tahay qowlun waa hadal qowlkaas sanadkoo la dacniyaa qawlun weeye qowlkaoo mukhtaracun la samaystay laiska ikhtiracday maskax ka fikri waay mustaxdaun wax lasoo dariistay oo hayru masbuuqin aan looga horreynin saaxiibow ninka ku hadlay ileh xaggiis qof ooga horreeyey mana jiro waana looga horreeyey waxaa oga horreeyey xataa alimaamu yaxya ibnu maciin walimaam axmed binu xambal ashaybaani walimaam shaafici raximah llah maxamed binu idriis ashaafici wakayrihi min alaimati alcilmi walxadiid ayaa oga horreysay bukhari raximah llahu tacaala walaa musaacida lahu waxa ugu kaalmeyna ma jirto min ahli cilmi culummada calayhi warkaa waxa ugu kaalmeyn oo ku raacayna ma jirto wadalika sababtu waxaa weeyaan bu lehay muslim waxaan lagu kaalmaynayni waxaan waa wuxuu khilaafsan yahay wixii mashhuurka ahaa ee muxadisiinta lagu yaqaanay oo waa maxay wuxuu yidhi wadalika waxaan loo aqbalaynin warkiisa wax ku raacan oon u helaynin ana alqowla shaayaca warka faafay almuttafaq caleyhi laisku waafaqsan yahay bayna ahlicilmi culamada agtooda culimadii bilahbaari qadiima zamanihi wa xadiii zamani qadiiman kuwii hore iyo waxadiiihi kuwii dambe xadiian kuwii hore iyo kuwii dambe culummadu amarka shaayaca yahay mashhuurka waxaa weeye ana kula rajulin nin kasta iqatin iqa ahoo rawaa wariyey can milihi xadiian ka wariyey oo waxaa weeyaan alcadaalatu waiqa waa mucaasara shuruudu shardistay bay kamid tahay muslim inay labada raawi ay cadl yihiin iqana yihiin isku casrina ay yihiin rawaa wariya can milihi xadiian ka wariyay iqadaas wajaa'izun ayna suuragalta bannaan tahay mumkinun suuragal ay tahay lahu raaguga liqaau inuu ka wenin la kulma waa suuragal wasamaacu minhu inuu wax ka maqlana waa suuragal xaggeed ka keentay waa suuragasha waxaan ka keenay buu leeyahay likawnihima labada wax kala warin jamiican dhammaankaanaa waxay ahaayeen fii casri waaxidin isku casri bay ahaayeen labada isku casriga ahna inay kulmeene wax kala maqleen waa suuragal wain lam yati xagga kalena ma haynase waa ilaalinaya waracnimadiisa fiiri dooda haba doodo nin ha iska celiyo laakiin haddana wuu caddaynayaa ma hayno buu leeyahay fii khabarin khabar qadun weligii anahumaa labadan inay ijtimacaa kulmayna ma hayno laakiin suuragal inay tahay baan ku ogahay walaa tashaafahaa inay toos u kala qaateen bikalaamin hadalla ma hayno faariwaayatu haabita sida shaa'ic ee mashhuurka ee muttafaqa waxaa weeyaan alriwaayatu haabita saas darteed ba qowlkiisana uu mukhtarac u yahay wax ku raacana uunan helaynin maxaa yeele warkaa shaa'ica buu khilaafay waalxujatu biha ilaa an yakuuna inuu yahay hunaaka dalaala wax cadaynayo tusaaya bayina cad ana hada raawiya raawiyan lam yalqa inuu la kulmi man raawaa canhu qofku ka warinayo riwaayo caddaynaysa ardaygan isku casri ba ahaadaan asagii sheekhan laakiin mayna kulmin wax caddaynaya ilaa la helo aw lam yasmac minhu shayan waxba inuuna ka maqan ilaa la helo fa ama walamru amarku hadduu mubhamu mubham iska yahay kala caddayn cala alimkaani suuragalla ay iska dulsaaran tahay alladii imkaankii fasarna aan soo sheegnay arrinka aan soo sheegnay oo suuragala inuu ka maqlay waa suuragal maxaa yeele waa isku casriye saaun hadduu yahay falriwaayatu cala samaaci riwaayadaas samaac baa lagu xumbaaraya abadan weligeed xataa takuuna dalaala ilaa dalaala iyo tusitaan aan ka helno allatii bayanna aan caddayno oo ah wujuud cadamu samaaci raawi can shaykhihi in la hela mooyeene oo arrintaa burin la hela mooyeene samaac baan ku xumbaaraynaa fa marka intaa waa intii aad hore eh maxaad lagu leeyahay marka wuxuu le fa waxaa loo dhihi oo lagu dhihi limukhtarci hada alqowl warkaas aan qof oga horreeyan jirin ninka ikhtiraacda samaystay alladii mukhtarica aan wasafnaa soo sheegnay maqaalatahu oraahdiisi aan soo sheegnay oraa kale me waa inta aan soo sheegno oo ah war isku casir keliya ma ahe samaac iyo liqaa iyo mushaafahatan walow marra ha la helo intaa wa intuu buhaari taagan yahay marka fa yuqaalu hada alqowl aladi wasafnaa maqaalata oraahdiisa aan soo sheegnay waxaa loo dhihi aw lidaabi canhu midkii xataa waan difaaci dhahaa oo garab baan unoqnaa unoqon baan u noqon qofkii leh eed u doonaya xataa waxaan isagana ku dhahaynaa qad acdayta waxaad siisay fii jumlati qawlika hadalkaada jumladiisa hadalkaada duuduubkiisii iyo murtidiisao dhan waxaad iskugu geysay marka hore masale musallamahoo isku waafaqsannahay marka hore yaad shardisatay waa isku raacnay saan isku raacnay oon mid u ahayn unbaad dhinac u booday marka wuxuu leeyay qad acdayta waxaad siisay fii jumlati qawlika qowlkaada iyo madhabkaada duuduub ahaan waxaan kugu naqaanay ood ku bixisay ood siisay ana khabara alwaaxid iqa qofka keligii ahe iqada ah khabarkiisa canilwaaxidi qof adiqa uu ka wariyey xujatun inay xujo tahay oo yalzamu uu laazimi oo waajibaya bihi alcamalu in lagu camalfalo khabarkaas taasa marka hore aad duuduub ahaan u qaadatay ood lagu raacday oon isku waafaqsaneen uma adhalta shardigii aad isku raacsaneen kumaada kaaftooninne adkhalta fiih waxaad soo gelisay asharda shardi baad soo gelisay bacdu intii aad ra'yigaa aad isku waafaqnay yaa shardi ku darsatay ku siyaasatay faqulta markaasaad waxaad tihi maya ma aqbalayno xataa naclamo ilaa aan ka ogaano annahumaa labadan wax kala warin qad kaanaa inay yihiin iltaqayaa kuwa kulmay maratan mar fasaacida ka badan aw samica inuu maqlay raawigu minhu marwi ou ka warinaya sheekhiisa shay wax ka maqlay ilaa aan ka ogaano yaa shardisatay shardigan aad ka soo gelisay waxaan ku weydiiyey fahal tajidu maheli hada sharda shardigaad maheli alladii shardigaad ishtarata u can axadin qof ma ka heli yalzamu qowluhu hadalkiisa uu laazim yahay qof culummada muctamadiinta ee lagu kalsoon yahay lagu afreebta ka mid a ra'yikiisa iyo hadalkiisa iyo qowlkiisa oo ku taageera ma heli ma helaysid wailaa wuxuu leeyahay fahaluma keen haddaad tidhahdo waan heli haluma keen daliilan daliil keen calaa maa zacamta waxaad sheegtay shardigan aad la soo booday ee meesha soo gelisay wixii kugu xoojinaya oo daliila keen baan ku leeyahay fain iddacaa iftiraadiyaad wuxuu leeyahy fain iddacaa farlan wa taqdiiran in iddacaa hadduu sheegto qowla axadin qof culummada kamida qof qowlkiis min culamaa'i salafi culummadii salafkaheed kamida ah, hadduu qowlkii soo qaato o dhao hebel baaba qaba keligayguma xaajada bimaa zacma wuxuu sheegay hadduu culamaau salaf qowlkooda uu soo sheegto min idkhaali shariidati shardigaad gelinteeda fii tahbiiti lkhabari khabarka sugidiisa oo shardigaa la geliya oo ah asamaacu walliqa inay shardi tahay duuliba bihi hadduu sheego culamada qof kamid aha u raacsan duuliba bihi waa laga dalbi miiska soo saar baa la dhihi walan walan yajida mana heli doono huwa asaga iyo walaa hayru kayrkiis ilaa iijaadihi wax u eheysiiya sabiila waddo arrintaa ayada ah oo uu ku helana ma helayo lan yajida huwa walaa hayruhu ilaa iijaadihi arrintaas iyo xujadaasi helideeda iyo eheysiinteeda sabiilan waddadii xataa u mari lahaa buuna helaynin iska dhaaf inuu qof hele jidkii xataa geen lahaa buuna helayninba wain huwa idaca hadduu sheegto fii maa zacama wuxuu sheegtay daliilan daliil hadduu sheegto oo yihahdo anaaba xujo iyo daliil haya min almanquuli waalmacquuli waalnadari wuxun baan hayaa daliil hadduu dhahana yuxtaju bihi uu xujaysanaayo qiila lahu waxaa lagu leeyahay wamaada ka daliil muxuu ya daliilka kale haysato fain qaala hadduu yidhahdo qultuhu anaa qaba oo anigaba waxaan kamid ah culimmada muxadisiinta ee nuqaada ah saaxibu madhab baan ahay mujtahid baan ahay qultu anaa idhi liannii wajadtu waxaan elayoo sababta ay tahay ruwaat alakhbaar akhbaarta ragga warinay qadiiman kuwii hore iyo xadiidka kuwoodii dambe oo yarwii warin axaduhu midkood can ilaakhari midka kale uu ka warin alxadiida xadiidkan uu ka warin walam yucaayinhu tasaahul baan arkay wixii oo ruwaadda ay wax kala warinaayaan xadiistii walam yucaayinu ka wax ka warina wax warinaayana lam yucaayinu qofkuu ka warinaya muuna indhahaba saarin mucaayana muqaabala mushaafaha midna muuna arkin waxbana kama maqal walaa samica minhu shayan qadna waa mushaafahadii taa hore waa mucaayanadii iyo arag iyo lakulankii walaa samica minhu shayan qadun toosna weligii waxba ogama maqal ayagoo saa wax ku kala warin dadayna kala is arkin oo waxba kala maqal ayagoo kala warin baan arkay hadduu dhaho falamaa ra'aytuu markaan arkay bukhaari buu iska dhigayaa istajaazuu ayagoo bannaystay riwaayat alxadiidi xadiidka warintiisa baynahum ahluxadiidka ay kala warinayaan haakadaa sidaa ayagoo bannaystay markaan arkay cala alirsaali xaal uu yahay haakaduu haakadaa oo laba ninoo wax kala warinin aan wax kala maqal oon kulmin oo wax kala warinayso maxay noqoni cala alirsaali mursalnimo inay tahayna aan ogaaday min hayri samaacin maqal la'aan wlmursalu mursalkuna min alriwaayaati riwaayaadka xaggooda fii asli qowlina madhabka annaga iyo qowlka annaga iyo qawaacidda aan dejisanay asalkooda wa qowli ahli aqoonta kuwa ehelka u ah bilahbaari ahbaartana cilmiga u lah laysa ma aha mursal bixujati xujo ma aha sidaa darteed baan ixtajajtu xujaystay bimaa wasaftum wixii aan soo tilmaamo min alcilati cillada oo ah ishtiraatu alliqaa'i walmushaafaha ila albaxi in la baaro can samaaci raawi kulli khabarin wasaftu limaa ixtajtu waan xujaystay limaa wasaftu liajli maa wasaftu waxaan soo tilmaamay min alcilati cila oo cilada waa maxay dee mushaafal ahaan iyo liqaa iyo kulan la-aan waa irsaal cilada wataas ila lbaxi baa marka yaan xujaystay ila albaxi ixtajtu waxaan u baaday dheh limaa wasaftu liajli maa wasaftu min alcila cilada aan soo tilmaamay oo irsaalka meeshaas inoo soo gabadayah xujaystay ama ixtajtu u baahday ila lbaxdi baaritaan can samaaci raawi kulli khabarin khabar kasta raawiga warinaayo inuu maqlay inaan baaro can raawiyi raawiyi inuu ka maqlay fa ana hajamtu haddiise xasaltu aan helo hajamtu bimacnaa xasaltu bacda albaxi awiil watadqiiq wanarara markaan baaritaan sameeyey kadib idaa ana hajamtu haddii aan ku guulaysto wasaltu gaadho calaa samaacihi raawiga maqalkiisa minhu sheekhiisa uu ka maqlay liadnaa shayan waxa oogu yar oo uu maarata wax lagu kala maqlo ama yaraate wax yar baa allah ka dhigee habata wuu sugnaan cindii agtayda bidalika arrinkaas iyo maqalkaas sababtiis jamiicu maabaa sugnaan yarwii uu warinaya raawiga canhu sheekhiisa bacdu kadib wixii mawquufka ayo ah cancanadaha o dhan oo aan dareerin buu leh fain cazaba canii hadduuse iga ciilo oon waayo cazaba ee hadduu iga maqnaado canii xaggayga macrifatu dalika samaaca iyo liqahaasi ogaanshaheedii hadduu iga qarsoomo oo raaweyn sheekhiisa inuu wax ka maqlay aan arki waayo heli waayo awqaftu lkhabara khabarkii waan istaajin walam yakun cindii agtayda ma noqonayo mawdica xujati meel la xujaysto liimkaani lirsaali mursal baa suuragala fiihi fi hadi riwaaya khabarka noocaas mursal baa suuragala fa yuqaalu waa bayna alfari walkari niqaash kulul buu bilaabay muslim raximah llahu tacaala aad u kulul intuu carabkiisi ku hadlo oo uu ka xikaayeedo iyuu haddana raddi ogu darayaa fain hadduu sheegto qowla axadin qof kamida min alculamaai salaf kamida culamaai salaf kamida hadduu sheegto ila wuxuu yihi wax culummada oo ku raacsan maba heli doono wuuba sheegtay wuxuu hebel baa igu raacsan yaxyaa igu raacsan ibnu saciid abuzaaci abu zarca ila akhirih bima zacama wuxuu sheegto min idkhaalihi shariidi shardi soo gelinteeda fi tadbiiti lkhabari khabarka sugidiisa in la sugo darteed shardigaas in la geliyo inay laga maarmaan tahay hadduu sheegto culamada qaar ku raacsan duuliba bi waa laga dalbi walan yajida huwa mana heli doono asaga walaa ayru iyo ayrkiis ilaa ijaadihi sabiila wax arrinkaas wada u eheysiyana ma heli doono wain huwa idaca hadduu sheegto fimaa zacma daliilan hadduu sheegto yaxtaju bihi uu xujaysanaayo qiila lahu waxaa le wamaa daka daliil muxuu yahay daliilkaas waa waay soo xagga haddana hadduu u boodo fain qaala uu yidhaahdo qultu anaaba leh waxaan u leenahayna waxaa weeye waxbaan indhahaya ku arkay igu xumbaaray in qaala hadduu yihahdo qultu anaa leh oo sidaa qaba liannii wajadtu waxaan helay ruwaat alakhbaar akhbaarta kuwa warinaya qadiiman kuwoodii hore iyo xadiidan yarwihi isagoo uu warinaayo rag culummadii kamid ah hore iyo kuwii dambe oo mutasaahiliin aan arkay oo xadiid mursalan hoosgelinaya axaduhu midkood oo warin baan arkay can aakhari midka ka warinaya alxadiida ka warin walamaa yucaayinu ninkuu ka warina ninuu mucaayaneeya arkay maama ahaba oo isku liqa ma dhicin walaa samica minhu shay qadu weligiina waxba kama maqaloo mushaafahana ma dhicin falamaa ra'aytu markaan arkay culammada mutasaahiliinta istajaazuu ayagoo bannaystay riwaayat alxadiidi xadiidka werintiisa iska bannaysteen baynahum ay kala warinayaan hakadaa sidaasayna ku kala warin cala alirsaali xaalu yahay hakaduu sidaa ay ku kala warinayan maxay noqon natiijada maxay noqon siday ku kala warinayaan laba qof oo wax kala maqal oo kala warinayo maxay noqon irsaal mutaqadimiinta ku magacaabi jiray markii dambe mutaahiriinta xaafid ibn xajar waxay ka dambaysay inqiaac bay ku magacaabeen maxay ku magacaabeen inqiaac cala lirsaali buu noqonayaa min kayri samaacin maqal la-aan buu noqon mursalna muxuu yahay wlmursalu mursalna minuu daciif yahay mursal buu yaa la qariray wuxuu leey wlmursalu mursalna min alriwaayaati riwaayaatka xaggooda fii asli qowlina qowlka anaga iyo madhabka anaga iyo qawaacidda anada usuusheeda iyo qowli ahli cilmiga kuwa ehelka u ah qowlkooda bilahbaari cilmi uu leh laysa mursal ma aha bixujatin xujo ma aha sidaa darteed baan ixtajtu waxaan u baahday limaa wasaftu liajli maa wasaftu tilmaanta aan soo sheegay darteed oo min alcilati cilada aan arkaya ilalbaxfi baan u baahday inaan baadhno iska baarno can simaaci raawi kulli khabarin kabar kasta khabar kasta raawi oo warinaayo inuu ka maqlay can raawi raawihiis raawi kasta oo khabar iyo xadiid warinaya inuu raawigiisa iyo sheekhiisa uu ka wariyey uu ka maqlay ila amaaro ayaan u baahanay faidaa anaa hajamtu haddii aan gaaro wasaltu calaa samaacihi raawigii haddaan baaritaan sameeye waxaan ogaaday samaacahu raawiga maqalkiisa minhu uu ka maqlay sheekhiisi liadnaa shayan waxa ogu yar ayaan helay wax yar baa ahaatee habata cindii agtayda wuxuu ku sugnaan bidalika arrinkaa bisababi dalika waxaa ku sugnaan samaaca aan helay hal mar allah ka dhigee jamiicu maa yarwi wuxuu warinaya dhammaan canhu raawiga canhu sheekhiisa uu ka waraya bacdu kadib waa ii sugnaanaysa haddaan hal mar ogaado ardaygan iyo sheekhan inay kulmeen oy kala maqleen wixii dambe cancan cancan ah samaac baan ku xumbaari ba kuleehay fain cazaba canii hadduuse iga maqnaadoon waayo macrifatu dalika samaaca iyo maqalka raawiga uu marwigiisa uu ka maqlay walow wax yar baa ka dhiga haddaan waayo awqaftu lkhabara khabarka iyo xadiidka waan joojinaya walam yakun cindii agtayda ma ahaanay mawdaca xujatin meel la xujaysta liimkaani lirsaali suuragal mursalmursal suuragal uu ku jiro ama mursal inuu meesha suuragal ka yahay liimkaani lirsaali fiihi irsaal inay suuragal tahay fiihi fi hada alkhabar aladi xaaluhu kamaa shara xadiidka aan soo sheegnay haddii aan samaac la helin ma qaadanaynaa sababtuna waxaa weeyaan mursal baa meesha suuragala inqidac baa suuragala inqidac iyo irsaalla waa dafi daciif weeyaan sababu dacfi weeyaan sababta xadidka lagu daciifiyo fa lahu waxaa lagu leeyahay fain kaanat alcilatu hadday cillada tahay fii tadciifika daciifintaada haddaan ku ogaanay bukhaari ow alkhabara khabarka sababtaad ku daciifin in kaanat alcilatu cillada hadday tahay fii tadciifika daciifintaada alkhabar aad xadiidka daciifinayso wa tarki kalixtijaaj xujaysi ka tegidiis bihi khabarka la xujaysto hadday ciladu tahay imkaana alirsaali mursal suuragalkiis fiihi fii hada alkhabar khabarkaas mursal inuu yahay suuragalun haddaad oga booday laazimaka waxaa kugu laazimi anlaa tuhbita inaadan sugin isnaadan xadiid mucancanan can lagu wariyey xataa taraa ilaa aad ka aragto fiihi xadiidkaasi assamaaca maqal min awalihi laga bilaabo ilaa aakhirih marka waa ilzaam maa lam yaltazim wuxuuna bukhaari isku laaziminin buu ku laaziminaya ama ragga lamidkaa isaga muxuu yidhi hal mala inuu simaa una helo inta kalena cancantiisa la qaadayo isagana wuxuu ku laazimiyey wuxuu yihi xataa taraa fiihi samaaca maqal ilaa aad ka aragto min awalihi ilaa akhirihi awalkii ah. laga bilao ilaa akhirihi ilaa simac aad ogaato riwaayooyinka o dhan ay simac ku socdaan inaadan qaadanin riwaayaatkaas o dhan baa kugu yaa khasab kugu noqon saa haddaad yeeshana xadiista o dhan baad ka tagtay macnaha wadalika ana alxadiida alwaarida markaasu wuxuu keenayaa amilo rag dad wax kala warinayo oo can ku kala warin dadka canta ku kala warinna ay simaac ka kala qaadeen hadda kahor simaac ku kala qaadeen mararka qaarna labada qof ee hadda samaac ku kala qaaday ee toos u kala qaaday ay suuragal tahay inuu raawi dhexdooda galo oo raawiga asaga ah uu waasid noqdo mararka qaarna mushaafahatan wa mubaasharatan toos ay u kala qaadaan marka xadiidkaas oo dhan inaad tuurta ayaa kugu khasab noqon marka can uu ku wariyo buhaarina saa malaha laha wuxuu leeyahay walow can hadda aduu ku qaaday mar haddaan samiico ogaaday liqaa iyo kulan inay kulmeen aan ogaaday cancanadiisa dalka geli maayo wadalika wuxuu leeyahay ana alxadiid alwaarida xadiidka soo arooray calaynaa korka anaga nagu soo arooray biisnaadi hishaam bin curwa hishaam bin curwa sanad uu warinaayo can abihi aabihi curwa uu ka warinaayo can caaisha uu ka warinayo eedadii habadeertiis caaisha riwaayada noocaasa in badan soo noqnoqota riwaayatu hishaam bin curwa can abihi curwa can caaisha radi allahu canha riwaayada noocaasa saddexdaas wax kala warin samaac iyo liqaa in badan waan hubnaa fabiyaqiinin buu kuleeyahay waxaan yaqiin iyo dhab u haynaa naclimu fabiyaqiinin yaqiin yani naclamu ognahay ana hishaaman hishaam inuu qad samica ka maqlay in badan min abihi abihi curwa wa ana abaahu aabihii curwana qad samica inuu ka maqlay min caaishata baan yaqiin u haynaa kamaa naclamu saan u ognahay ana caaisha caaishaba qad samicad inay ka maqashay in badan min anabiyi sala allah aleh wasalam intaa horta ma haysataa waqad yajuusu haddana annagoo in badan og inay wax kala maqleen haddana qad yajuusu waxaa bannaan oo suuragala ah oo dhacda idaa lam yaqul hadduuna dhihin hishaamnu hishaam fii riwaayatii warintiisa fii riwaayatin riwaayo yarwihaa uu warinayo can abihi curwa uu ka warinayo samictu hadduuna dhihin aw akhbaranii hadduuna dhihin oo can iyo uu ku wariyo waxaa suuragalah yajuusu an yakuuna inuu ahaado baynahu hishaam iyo wa bayna abihi curwe fii tilka riwaaya riwaayada canta lagu wariyey insaanun aakharu qof kale inuu udhexeeyo waa suuragal kol hadduu can ku wariyo ahbarahu u sheegay biha riwaayada can abi oga warramay walam yasmaca oo uuna maqal hishaam huwa asagu min abihi abihi uuna riwaayada ka maqan oo muxuu marka saa u yeelaya isagoo qof udhexeeya muxuu qofka isagaa u sheegi leeyahay lamaa axaba markuu jeclaaday hishaam an yarwiyaha inuu weriya mursala mursala intuu iska saaro qofka u udhexeeya isaga aabihii ayuu iska leeyahay an curwata buu leeyahy abihi buu ka warin walaa yusnidha tiirin mahayo ilaa man samicahaa riwaayadaa qofku ka maqlay minhu ee isagii aabihii udhexaysa sheegi mahayo markii xoogo uu jeclaado wa kamaa yumkin say suuragol u tahay dalika waasidadaasi u dhexayn karta fii hishaamin hishaam can abihi markuu can kaga wariyo inuu qof u udhexeeyo say suuragal u tahay fa huwa imkaanka iyo suuragalkaasi aydan sidaasoo kale mumkinun suuragal wey fii aabihi aabbihiisa curwa can caaisha markuu can kaga warinaayo in asaga iyo caaisha qof udhexeeyana waa suuragal hadduu can ku wariyo wakadalika waa un sidaasaad ku socon kullu isnaadin sanad kasta oo sanad sanad kasta oo lixadiidin xadiid u sugnaaday xadiidkaoo laysa fiihi gudihiisa uunan ahayn dikru samaaci bacdihim ruwaada barkood inay maqleen min bacdin barka kale oo samiica iyo akhbara xadiid kastoon lagu warinin suuragal can haddiiba lagu wariyo inuu qof meesha ku jiro oo marna la xadfo marna la geliyo suuragal weeyaan wayna dhacdaa wixiioo labada qofe hadda wax kala warinaysa ee canta u kala warin ay suuragal tahay inuu qof u dhexeeyo ayaa in badanna waxaa la arkay iyagoo simax ku kala qaaday marka inaad waxaasoo dhan ka tagta buhaari baa kugu kaban isku khasban tahay wain kaana qad curif haba la ogaado waxau leeyahy wakadalika kullu isnaadin lixadiidin laysa fi dikri samaa bacdi can bacdin waxaa suuragalay inuu qof u dhexeeyo wain kaana haba ahaado qad curifa mid la ogaado oo la aqoonsaday fi ljumla duuduuban ahaan ana kula waaxidin mid kasta oo minhum ruwaadda kamida qad samica inuu maqlay min saaxibihi saaxiibkii samaacan kaiiran in badan inuu ka maqli jirayba ha la ogaadee can markuu ku wariyana inuu qof meesha ku jiro oo qofku meesha ka saaray ayadana waa suuragal isku tuur bay noqon marka calaa madhabika fajaa-izun waxaa marka bannaan likulli waaxidin mid kasta oo minhu ruwaadda ka mida an yanzila inuu mar naasil noqdo fii bacdi riwaaya riwaayooyinka qaar inuu naasil noqdo oo asaga iyo sheekhiisii ay wax kala maqleen in badan intuu qof udhexda usoo galo dhexda intuu qof soo galo uu sanadkii naasil noqdo oo bisanadin naasil uu kaga wariyo oo fa yasmaca uu maqlo waa ka naasilkii min hayrihi sheekhiisii qayrkii canhu xaggiisa uu ka maqlo bacda axaadiidi axaadiisa qaarkood waa hishaam oo aabihii curwo ka warin jiray oo mararka qaar asaga aabihii qofka udhexeeya markaa wuxuu noqday hishaam naazil buu noqday aabihii markuu ka warinayna caali buu ahaa markii uu aabihii asaga qof udhexeeyana hoos buu dhacay oo naazil buu noqday uma yursiluhu canhu axyaanan marara irsaal buu isticmaali oo qofkii dhexda ku jiray meesha kasoo saari oo hishaamun can curwa ayuu dhihi curwana can caaisha buu iska dhihi walaa yusami magacaabi mahayo man samica minhu qofku ka maqlayoo wayanshadu axyaanan marra wuu nashaadsan yahayoo mara wuu nashaasa yahay axyaanan oo fa yusami wuxuu magacaabay alrajul aladii ninkii xamala canhu uu kasoo wariye o kasoo xumbaaray alxadiida xadiidka ee hishaam iyo curwa udhexeeyo kale wayatruku lirsaala irsaalka iyo katuurida meeshii wuu iskaga tegi markaasuu naazil noqon hadduu nashaado haddii kalena ikhtisaar buu samayno caali buu noqonaya oo meeshuba qofka ka saari wamaa qulnaa waxaan soo sheegnay oo min hada warkaa ah mawjuudun waa badan yahay fi lxadiidi mustafiidun waana mashhuur muntashir oo faafay fii ficli hiqaati lmuxadisiin muxadisiinta kuwooda maaratay hiqaada ficilkoodii buu tifka yahay wa aimati ahlilcilmi ahlilcilmiga aimadoodii waa in badan isticmaala wasanadkuru waxaanu sheegaynaa min riwaayaatihim riwaayooyinkoodii cala aljiha alatii jihadii iyo qaabkii iyo noocii aan dakarnaa sheegnay qaabka aan hadda kugu sheegnay ayaan kugu sheegaynaa iyagoo amhile iyo tusaalooyina cadadan cadad baan sheegaynaa yustadalu biha la deliishan karo calaa akara minha in badanoo ka aamusnay loo deliishan karo insha allahu tacala ilah yihahdo marka tanna iyadana sidoo kale ku wadaayo waa un amhiladii tawdiicigaad wey inay markaa eh, eh, riwaayo kasta simaac baan rabaada aada leedahay ayuu leeyahay war waxaa dhacda in badan waxaa imaanaysa ka dhalanaysa inaad riwaayooyin badan oo rag wax kala maqlay dad wax kala maqlay can markay ku wariyaan inaadan riwaayadooda qaadanin waana suuragal can markay ku wariyaan qof inuu u dhexeeyo in badan ayna wax kala maqneen way dhacdaa xaalatu nashaad iyo xaalatu mxuu ahaa cazi walmalaala ayay ku kala socotaayo marra irsaal buu sameyn oo iska soo gaabsan marra waa nashaadii oo waasidadii buu soo gelin naazil buu noqon marra caali wahaakada waxaasoo dhanba calaa madhabika inaad ka tagtay noqonaysaa bukhaari famin dalika amilo badanna waanamilo kalena waan kutusi oo intii aan ka aamusnay daliil u noqonoo kaaga filan famin dalika haddana markaasuu bilaabay famin dalika amilada waxaa ka mid a ana ayuba istikhtiyaani ayub bn abi tamiim asaktiyani o wa min almubaarak cabdullahi mubaarak almarwasi wa ibnu jarax aruaasi wa numayr maxamed bin cabdillahi bnu numayr wa jamaacatan iyo jamaaca kayrahum kuwa aan ahayn yaa rawo waxay wariyaan can hishaam bin curwati bay ka wariyaan can abiihi curwana ka wariy hishaamna ka wariya curwa can caaisha radia allahu canha qaalat ina caaisha tiri kuntu waxaan ahaa utayibu rasuula allahi sala allah alay slam nabigaan tiib iyo marash iyo catir iyo baraafuun ayaan u marin jiray lixillihi xalaaloobidda uu xalaaloobay iyo walixurmihi markuu xarmanaayo intuuna xarmanin qabla an yaxrumaba soo arortay biadyabi maa ajidu waxaan helayo oo diibaka ugu udgoon ayaa nabiga diib u marin jiray oon baraafuum umarin jiray markuu nabiga xaj ama cumro galayo intuu weli uuna labayk allahuma xajan dhihin ee intuu qabaysto isdiyaariyo oo tajarud uu sameeyo dharkii muxrimka u xidho intuuna ku dhawaaqin talbiyadii iyo xraamkii dhiib baan u marin jiray ko waliilihina waxay ka wadaa taxalul lwal markuu jamratulcaqaba intuu tuurto timihii gaabsado xoolihii gowraco dawaafulifaado intaan la gaarin taxallul awal baa imaadee ayadana dhiibkaan u marin jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam biadyabi maa ajid xadiidkaa asaga ah riwaayadaas horta ku yimaadaa sanadkaasu ku yimaadaa fa rawaa riwaaya bicayna isla riwaayadan haddana fiir wax ku dhici doon fa rawaa riwaaya riwaayadan waxaa wariyay bicayniha isla naftirkeeda alleyth ibnu sacad baa wariyay alfahmi wa daawuud alcataar wa xumayd ibnu aswad wa wahayb ibnu khaalid waa abu usama xamaad can hishaam bay ka wariyeen ibnu curwa sanadka iyo sanadka xaggay iskugu imaadeen hishaam <clears throat> hishaam marka hadaayi wuxuu ka warinayay aabbihiis oo toos oga warinayay qaala hishaam wuxuu yihi riwaayada naftirkeeda xadiidka naftirkiisi akhbaranii cuثmaan binu curwa iyo waramay walaalkii buu ka warinaya can curwata can caaisha can nabiy sala allah alay wasalam marka waxaa tihi waa inaan simaacun maqle can haddaan ku maqlo waaman ka tegi baa tiri waxaan ka tag marka xadidka ka tag buu le waan ku laaziminaya buaarina wuuu leeyahay ada kol sima maqan waa kale indhaha ka laaban ogaanay ninkan in wada kulmayn waa suuragal tan kale oo ah waasida iyo mxua ah, nuzuulka iyo culuwiga ah taasna wax la diidanya male laakiin waa in la ogaado xadiidkan inuu ninkan uu liqaa iyo samaac iyo mushaafahaad ku kala qaadeen intaa umaa shardi ah ziyaadadaas kale iyo takiidka iyo dhuudhuujintaa kale ma aha wa hishaamu hishaam wuxuu wariyey can abiihi wa mithaal kale can caaishata qaalat caaisha inay tiri kaana nabiy sal slam wuxuu ahaa ida ctakafa markuu ictikaafa yudnii ilaya ra'sa madaxiisuu iisoo dhowayn jiray nabigu fa urajilu markaasaan u shanlayn jiray wa ana xaaidun anoo xaaid ah nabigoo ictikaaf ku jira masaajid ku jira yaa madaxiisa intuu darishada guriga caaisha usoo geliyo yaa caaisha guriga ku jirta oo xaaida ah ee itimaha nabiga alayh salaam u shanlayn jirtay taas marka iyaduna waxa weeyaan dee nabiga ictikaaf ku jira masaajid kama soo bixin caaishana xaa'ido weeye muctakifku bacda acdaa'ihi jirkiisa qaar kamida muctakibka hadduu ka bixiyo masjidkii ictikaafkiisa waxba ma noqone ko laba xaa'idada caadada qabta daahir weeyaanoo gacmaheeda waxba ma qabaanoo waa lala macaamili karaa jirkeediiyo basharadeedana waa la taaban karaa waxba kuma yeelaayo saddex qofka muctakifka ahna walaa tubaashiruuna wa caakifuuna fi lmasaajid buu ilah yidhiye noocan oo kale mubaasharo laguma magacaabo waxbana ma yeelayso ictikaafka taas waa fiqiga iyo masaaisha diraayada xadiidka laakiin hadda riwaayan ku jiraaye riwaayat lxadiid waxaa weeye riwaayada hishaab can abiihi can caaisha uu ka warinaayo bal fiiri isla ayadii haddana se isku bedeshay fa rawaahaa bicayniha isla naftirkeed maalik ibnu anas baa weriyey can izuhriyi buu ka wariyey can curwata can camrata can caaisha can nabi sal alla alay slam hadda curwa iyo caaisha toos bay u kala warinayeen soo maaha haddana curwa wuxuu ka warinayaa oo isaga iyo caaisha dhexeeya camra binti cabdiraxmaan ibnu sacad bnu zuraara can nabiy sala alla alay slam warawa zuhriyu zuhri baa wuxuu wariyey wasalix ibn abi xasaan can abi salamata can caaisha kaana nabiy sal slam wuxuu yuqabilu wahuwa saaim isagoo sooman buu xaaskiisa ayuu dhunkan jiray ama shumin jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam soonka waxba yeelaayo faqaala yaxya ibn abi kaiir ba wuxuu yidhi fii hada alkhabara xadiidkan laftirkiisa fi lqubla dhunkashada ku saabsan akhbaranii abu salama bin cabdiraxmaan baa ii warramay ana cumar ibn cabdilcaziiz ahbara ana curwata ahbara ana caaisha ahbaratu ana nabiy sal slam kaana yuqabilu inuu dhunkan jiray nabiga alayh salaam caaisha wahuwa saagan soo sooman oo haddana waa riwaayata cumar bin cabdilcasiis can curwa can caaisha kaana muxuu ahaa riwaayata abisalama can caaisha ayuu ahaa meeshii markaa abusalama curwa galay isla riwaayadna weeyaan waxaasoo dhan marka culamada kale mutaabacaad iyo shawaahid bay u yaqaanaan oo asaga laftirkiisa muslim waa qabaa laakiin hadda masaladiisii iyo xujajkiisii iyo adiladii iyo baraahiintii bukhaari uu ku radinayo oo ah ishtiraatu samaaci waluqiyi fi kulli riwaayati raawin can raawiihi tanuu marka ku ilzaaminaya laakiin waxaan soo maray isaga laftirkiisa inuu qariray muslim uu yidhi qalla ow kaura hal mara ah. inay ku filanta wa rawaa ibnu cuyaynata waayruhu waxay wariyeen can camr bni dinaar can jaabirin jaabir bn cabdillah qaala wuxuu yidhi jaabir adcamanaa rasuulu lahi sal slam wuxuuna quudin luxuuma alkhaylihi hilib fardo fardaha hilibkoodii fardaha ila waa la cuni karaa wanahaanaa wuxuu naga reebay can luxuumi lxumur dameeraha ahliga ah hilibkoodana waa naga reebay rasuulka sala allah alay wasalam waxaa naga skusay hadda waa sanadka xadiidka waa min riwaayati camr bn dinaar can jaabir farawaahu xamaad bnu zayd baa wuxuu wariyey can camr camr bnu dinaar can moxamed ibnu caliy can jaabir oo bayna jaabirin wa camar hadda waxaa kala dhex galay maxamed ibnu ali maxamed ibnu cali ibnu xanafiya yaa kala dhex galay can nabi sala la alay slam wahada naxwu wa hada naxwu noocaas iyo amiladaasi hada naxwu amhiladaa iyo tusaalooyinkaas fi riwaayaati riwaayooyinka gudahooda tusaalooyinkaas oo kale kaiiru way ku badan tahay yakuru waxaa badan weliba tacdaadu tirintiisa waynagu badan wa ma dakarnaa intaan sheegnay minhaa xaggeeda kifaaya waa nugu filan tahay lidawi lfahmi <coughs> dadka fahamka u saaxiibkaa tusaale waa ugu filan tahay wax ku fahmaan ah, kifaaya lidawi lfahmi dadka fahamka u saaxiibka way ku filan tahay intaa inay ku tusaale qaataan oo in ruwaada kala warin xadiidka canta ku kala warin ay suuragal tahay inay wax kala maqleen ayna suuragal tahay inuu qof udhexeeyo waasidaa kol hadday isku casri yihiinna aan laa yacnina waxa unana khusaynin suuragal ay tahay imkaanuluqaan uu yahay intaa inaan kaga kaaftoono on ku qaadano haddaad safaraha la gasho dee riwaayooyinka marra simaac inti lagu qaaday riwaayo sanad ku timid mid kalena sanad kale ku timid raawi dhexda la geliy ilaa akhirihi kuwaasoo dhan waxaa kugu laazim noqonaysaa inaad tuurto fa idaa kaanat alcillatu hadday tahay cilladu cinda man wasafnaa qofkii aan ninkii aan soo tilmaanay agtiisa ninkii aan soo tilmaanay qawlow hadalkiisa min qablo hadda ka hor cilada uu ku diidan yahay riwaayada hadday tahy ah, ida kaanat alcilatu cilada hadday tahy cinda man qof abtiis aan wasafnaa tilmaanay qowlahu hadalkiisa min qabl hadda ka hor aan soo tilmaanay fii fasaadi lxadiidi xadiidka fasaadintiisa iyo wa daciifintiisa xadiidka waa faasid iyo waa waahin daciif iyo waa mutawaqaf oo waa la istaajin cilada uu u adeegsanaya hadday tahay idaa goorta lam yuclam aan la ogeyn ana araawiya raawigu qad samica inuu maqlay miman rawaa canhu qofkuu ka wariyay shayan wax inuu ka wari idaa lam yuclam haddaan la ogaanin hadday ciladu tahay xadiidka u ku daciifin idaa lam yuclam haddaan la ogaanin ana araawiya raawiga qad samica inuu maqlay haddaan la ogaanin man rawaa canhu qofku ka warinaya shay-an wax inuu wax ka maqlay haddaan la ogaanin cilada uu xadiidka ku daciifin hadday tahay imkaan alirsaali ida kaanat alcilatu kaanad iyo khabarkeeda isimkeeda waa haysaa kaanat alcilatu isimkeediina imkaan alirsaalidaasi dhacaysaa intan kale hadda waa ictiraadaadkiisii wey marka faida kaanat alcilatu cinda man wasafna qawlahu min qablu fi fasaadi alxadiidi wa tawhiinihi ida lam yuclam haddaan la ogaan ana raawi qad samica inuu maqlin man rawaa canhu shayan hadday ciladu tahay imkaana alirsaali fiihi irsaal iyo mursalnimaa suuragal ah oo in meeshan qofkan samico aan ku qaadin can ku warinayo qof inuu riday oo meesha ka maqan yahay baa suuragal ah saasaan u daciifinayna aan u qaadanaynin hadday tahay cilada wax ku daciifisay lazamahu qaa'ilkaasi waxaa ku laazimi tarkulijtijaaji xujaysi inuu ka tago fii qiyaadi qawlihi hadalkiisa siduu keenayo maa yaquudu qawluhu hadalkiisa siduu ku hogaamin isaga isaga hadalkiisa ku laaziminayna ku been uma mene lazima waxaa ku laazimi tarku lictijaaji inuu xujaysi ka tago fii qiyaadi qawlihi hadalkiisa siduu keenayo ku hogaamin biriwaayati man inuu ka tago ah, tarkigaas ku taal biriwaayati man qof riwaayadii inuu ka tago yuclamu la ogaabay anahu qad samica inuu maqlay miman rawaa canhu qofkuu ka warinayo ila fii nafsi lkhabari ah xadiidka naftiisa alladii fiihi dikru samaac samaac sheegidiis khabar uu ku jiro samaac ilaa la helo in raawiga la yaqaano inuu sheekhiisa wax ka maqlay inuu ka tago ayaa ku laazimi bukhari ma sidaasuu yidhi maya wuxuu yidhi haddaan hal mar ogaado inuu simaac ku qaaday wixii kaleo cancanaha waa indhaha ka laabi waa iskaga tegi oo dhib malo waan qaadan buu ku yidhi laazima waxaa ku laazimay tarka alixtijaaj inuu ka tago xujaysi fii qiyaadi qowlihi waa hadda sida hadalkiisi uu keenaye biriwaayati man qof riwaayadiisii culamo la ogyahay anahu qad samaca inuu maqlay niman rawaa canhu inuu ka tagaa ku laazimi saasna ma qaadan waa ilzaam maa lam yaltazim ila fi nafsi alkhabari xadiid naftiisa aladi fiihi dikru sima xadiidka simac uu ka helay besa inuu arursado oo samicatu nucta can fulan bes inuu arursado kuwa kale ee cancanada uu ku wariyay laakiin inuu simac kaga qaaday meelo badan la ogaadayna inuu ka tagaa ku laazimi kaa simaca u qaato lima bayana waa saan soo caddaynahadi min qabl hadda ka hor aan soo cadayno can aimati aladiina aimadii naqalu akhbaara akhbaarta soo naqli inay dhici karto oo xadiidka samica lagu qaadi midka cancaanadana ayaduna la qaadani haddii aan la haynin wax diidaya inuu samac jiro laakiin ay suuragal tahay inuu qof u dhexeeyana ay suuragal tahay lima bayannaa min qablu cala alaimati aladiina naqaluu lakhbaar raggii akhbaarta soo naqliyey wixii aan ka soo cadaynay anahum ayagu kaanad lahum inay u sugnaatay taaraatun marar yursiluuna fiiha alxadiid xadiidka ayay marar irsaalin jireen irsaalka wuxuu ku wadaa yani xadfu raawi mararka qaar intuu can ku wariyo inuu qof meesha ka saaro way dhacdaa irsaala walaa yadkuruuna ayna sheegin man samicuuhu minhu qofkay ka maqleenna ayna sheegin canna ay adeegsadaan wa taaraatu marara yanshuduuna inay nashaadayaan iska yar fiican yihiin fahmaysan yihiin oo deg deg ayna qabin fiiha riwaayada warinteeda oo fa yasriduuna alkhabara khabarka iyo xadiidka ay tiiriyaan calaa hayati siduu ahaa calaa ati maa samicuu say u maqleen ay u tiiriyaan oo waasitadii ay tuurayeen irsaalkii intay iska daayaan fulaanun can fulaan ay toos u sheegaan fa yukhbiruuna ay deena warramaan xadiidkii marka ay waasidadii sheegaan yukhbiruuna waxay warramayaan xadiidkii ku warrami binuzuuli naasilnimo fiihi fi lkhabari ay naazil ku noqdeen in nazaluu hadday degaan goomay naazil noqonayaan naazil wuxuu noqon raawigii dhexda ku jiray ee uu irsaalin jiray inuu sheego naazir buu noqon oo meesha uu laba hal isagii sheekhiis toos ugu warmi jiray nin baa dhexa soo galay marka wuxuu noqday inan buu noqday hoos buu dhacay wa bisucuudina way dhacdaa inay ku wariyaan sucuud iyo iyo caali sucuudka waa caali insaciduu hadday kor u kacaan mararka qaarna irsaal bay intay sameeyaan ayay midkii udhexeeya meesha ka saaraan bay sucuud isticmaali oo deena wuxuu noqon caali buu noqon wa bisucuudi fa yukhbiruuna waxay ku warrami bisucuudi bay ku warramayaan sucuud iyo kor u iyo nuz iyo culuwi caalinimo in sacidun haday ay kor u kacaanay waasidadii iska tuuraan kamaa sharaxna dalika canhu saan ka soo warinay riwaayati hishaam can cuwa can abiyi ila akhirihi waa kaa soo maray wamaa calimnaa mana ogin buu leeyahay axaddan qof oo min a'immati salafi culimmadii salafka ka mida ah, oo minman dad ah yastacmilu lahbaara axaadiista isticmaalaha dadkii salafkahaa ee axaadiista iyo akhbaarta isticmaalkeeda lagu yaqaanay ka mida ah, ma ogin wayatafaqadu dadkii weliba baari jiray sixat alasaniid axaadiista iyo asaaniidda saxiixnimadeeda iyo wasaqamaha itafaqatu sixat alasaniidi wasaqamaha jiradeeda iyo dacfigeeda kuwii baarayay culamaau lxadiid ee baara sixat alasaniidi wasaqamaha dacfigeeda mila ayuba asakhtayaani wa cawn cabdullahi bnu cawn ibnu ardabaan wa ibnu anasin wa bn xajaaj wa bnu saciid alqataan wa ibnu mahdi iyo waman bacdum dadka ka dameeyo min ahli lxadiid culamadii ah, ayaga oo maa calimnaadaasi ku xidhan tahay maa calimna maanan ogaanin fatashuu ayagoo fatashado baarbaarid sameeyey can mawdici samaaci maqal meeshiis fil asaaniid ayagoo ka baarbaaraya fulaan can fulaninan simac kaga qaaday isagoo baaraya maana maqal isku casri ma ahaayeen iyo liqaha ku kaaftoon imkaanu liqa suuragal inay tahay un ku kaaftoon isku casrina ahayen ba haddaan ogaanay inbay kaga kaaftoomi jireen fatashuu maa calimna maanaan ogaanin axadda min aimati salafi fatashuu iyagoo baaray can mawdici samaaci maqal mawdiciis fi lasaaniidi sanadka gudihiis iyagoo ka baarayo samaac fulan an maanan arkin kamaa sida uu iddacaa sheeganayo iddacaaha uu sheegtay aladii midkii wasafnaa aan tilmaanay qowlow hadalkiisa min qabla hadda ka hor siduu sheeganayo oo samaac baa shardi ah uu ku hayay wax baaritaankaa sameeyey ma hayna buu lehay ragga aan sheegnay wainamaa kaana wuxuu ahaa maxay baari jireen marka wuxuu le wainamaa kaana wuxuu ahaa tafaqudu man qof baaritaankiisa tafaqada baaray oo minhum ahlulxadiidka ka mida ah, samaaca ruwaati alxadiidi xadiidka kuwa warinaaya maqalkooda miman ay ka maqleen rawaacaru ay ka warinayaan maqalka raawigan uu ninku ka warinayo uu ka maqlay baarida ay baari jireen waxay ahayd un ida kaana raawi hadduu raawigu yahay miman curifa qof lagu yaqaano lagu aqoonsaday bitajliisi mudalisnimo fi lxadiidi uu tajliisiyo wa shuhira bihi waliba caam uu ku noqdo oo lagu caambixiyey wuxuu leeyahay simaac mar walba aad daba taagan tahay mudalis unbaa bay baari jireen culammadu hadduu qofka mudalis yahay mar walba simaac in la ogaado way samictu fulaan ilaa la yihahdo caan markuu wariyaba waa laga boodi jiray marka sima baa la baari jiray laakiin ragga kale en tadliis lagu aqoonin maan simac ka baari arrinta ayadaa ma hayna buu le culamadii oo arrintaas ka hadashay buaarina sidaa muna dhigana wuxuu yidhi hal mar ah haddaan sima inta kale waan kaga kaaftoomi wuxuu rabaa oo baaraya raawigan iyo sheekha uu ka warin casri inay isku ahaayeen lagu kaaftoomi mahayeen liqaa iyo mushaafaha intaasuu rabaa inuu mar xaqiiqsado mar inuu xaqiiqsado isku casri bay ahaayeen kuma filla gaaris buu kana joogaa kana nairobi buu joogaa weligoodna nairobi iskugumayna tegin gaarisna iskugumayna imaanin isku casri ahaayeen ma anfacayso taas marka kale wey saasoo kale wey marka wuxuu le wainamaa kaana wuxuu ahaa tafaqudu man tafaqada baaritaanka qofka waxbaari oo minhum culamada ahluxadiidka ka mid a samaaca ruwaati lxadiidi xadiidka ragga warinaya ruwaadda warinaysa maqalkooda ay baareen miman ay ka maqlaan rawaa canhum ay ka wariyeen idaa goortii bay tafaqudkooda iyo baaritaankooda uu xaasil ahaan jiray kaana raawi raawigu u yahay mimanqof curifa lagu yaqaano bitadliisi mudalisnimo filxadiidi xadiidka gudihiisa oo washuhira bihi weliba caan ah oo ku caanbaxay ninkaasay dhihi jireen war hebel baa meesha soo galay baqiyaa meesha ku jira weliid binu muslim baa ku jira fulan baa ku jira can buu ku wariyey naga hubsada simaaciisa markaasay baari jireen fa xiinaidin xilligaas ay ogaadaan qofka mudaliska ah yabxauuna waxay baari jireen can samaacihi raawiga maqalkiisa fii riwaayatihi riwaayada inuu sheekhi ka maqlay ayay baari jireen wayatafaqaduuna waliba baaritaan dheer ayay ku samayn jireen dalika raawiga minhu marwi canhu iyo sheekha inuu ka maqlay kay tazaaxa say u zuusho canhum xaggooda cilatu tadliisi tadliiska ciladiisi say oga zuusho ayay iska hubsan jireen samaac inuu wax kaga maqlay faman ibtaqa qof kasta raadiya dalika samaacaas iyo muxuuha raawiga sheekhiisa inuu wax ka maqlay samaacaas man ibtaqaa qofka dalbaya raadinay dalika maqalkaasi min ayri mudallisin qof aan mudallis ahayn cala lwajhi ladiina ku baari ibtaqaa dalbi cala lwajhi ladii wejkiina ku dalbi zacama uu sheegay man qofkii xakaynaaan kasoo sheekaynay qawlahu ereygiisa iyo hadalkiisa ninkaan hadalkiisa kasoo sheegnay waddaduu qaadayna waan qaadi yidhaahdaa famaa samicnaa maana maqal dalika tafaqudkaasi can axadin qof oo miman culummadii kamida samaynaa aan soo magacownay ayuba wabna cawni wamaaliki washucba bnxajaaj wayax bn saciid wacabdiraxmaan bin mahdi biman samayna walam nusama nooma magacaabin min alaima dad kaleo aimadii kalaana magacooda nanooma sheegin oo raba arrinkaa qabana ma hayno fa min dalika waxaaba kamida amhilada tusaysa inay ruwaadda wax kala wariyaan cancamarkii ku kala wariyaana ay suuragal tahay waasido in badanna simaacuu jiray in la qaatana ay tahay kol haddii la helay muxuu ahaa mucaasara famin min dalika waxaa ka mida amhilada ti hadayta kuma kaaftoonin dib buu usoo ragaal celiyey fa min dalika ana cabdallahi bnu yaziid alansaari waqad ra'a nabiya saxaabi jaliila oo nabiga arkay weeyaane radia allahu canhu nabiga alayh salaam buu arkay sala allah alay ali wasalam qad rawaa wuxuu wariyaa can xudayfata xudayfa bnu yamaan buu ka wariyaa wa can abi mascuud ilansariyina waa ka wariyaa kibaaru saxaaba wa can kulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadaa kamid a wuu ka wariyaa ayagoo wada socda xadiidan xadiid buu ka wariyaa yusniduhu uu mid walbaba u tiirinaya xadiidkaasi ila nabiyi nabiga alayh salaatu wasalaam walaysa fii riwaayatihi cabdulaahigan labadaa saxaabi ka warinayo cabdullahi bnu yaziidka ee saxaabiga xudayfiya abi mascuud ka warinaayo xadiidkaa nabiga ay u tiriyeenna laysa fii riwaayatihi riwaayadiisaasi canhumaa labadaa saxaabi uu ka wariyeyna kuma jirto dikru sama sama sheegidiis minhumaa inuu ka maqleen inuu ka wariya aragna ilaa nabiga uu usii tiirinayo laakiin lafdi simac ma walaa xafidnaa maanan xifdinin fii shayin waxo oo min alriwaayaati mida ama cabdallahi bnu yaziid shaafahahu inuu toos oola kulmay oo ka qaada xudayfata xudayfa wa abaa mascuud bixadiidin xadiid qaun weligiis inuu weligiis xadiid toos xudayfe iyo abaa mascuud uu kaga qaadayna ma hayno maxaan haynaa waxaan haynaa almucaasara wa imkaanu liqaa inay isku casri ahaayeen suuragalla ay tahay inay kulmeen walaa wajadnaa maanan helin dikru riwaayatihi ru'yatihi weliba cabdullaahi bnu zaydka inuu labadan saxaabi xudayfe iyo abaa mascuud u arkay iyaahumaa fii riwaayatin bicayniha riwaayad ku cad ma hayno walam nasmac maana maqal can axadin qof min ahlilcilmi culammada kamida miman madaa dadkii tagaya walaa miman adraknaa dadkii aan soo gaaraya anahu dacana inuu dacniyey oo ka sheegay fii haadayn alkhabarayn labadan khabar ee ay warinayaan xudayfiya abi mascuud cabdullaahi ibnu yaziid uu ka warinaayo wax dacniyo wax ka sheegana ma hayno alladayni labadaasi khabar oo rawaahumaa ay wariyeen cabdullahi ibnu yaziid rawaahumaa uu wariyey cabdullahi ibnu zayd yaziid uu wariyey can xudayfata wa abi mascuudin uu ka wariyey bidacfin wax ku dacniya ma hayno ah lam nasma can axadi min ahli cilmi walaa man adraka anahu dacana bidacfin ku daniyey bidacfin xagay ku tacaluqaysaa dacana bidacfin ku dacniyey fiihimaa labadaasi riwaayo bal iska daaf in la dacniyo wax laga sheegay humaa labadaa riwaayo cabdullaahi bnu yaziid uu ka wariye xudayfiya ibn mascuud humaa iyo wamaa ashbahhumaa wixii lamid ah cinda man laqaynaa dadkaan la kulanay agtooda min ahli culummada ah bilxadiidi cilmiga u leh min صaxaaxi asaniidi asaniidda kuwa ugu asaxsan bay ka mid tahay waqawiyaha kuwa ugu xoog badan bay ka mid tahay iska daaf in la dacniye culamadii aan la kulana agtooda riwaayooyinka noocan oo kale iyo kuwa shabaha asaniidda ugu saxiixsan bay kamid tahay wa qawiyiha yarawna waxay arkaan culamaau lxadiid isticmaala ma khabar iyo xadiid in la isticmaalo lagu camal falo nuqila la naqliyey bihaa khabarkaasi qaabkaa iyo riwaayada lagu soo naqliyey wlixtijaaj bay rumaysan yihiin ama ay arkaan yarawna waxay arkaan alixtijaaj in la xujaysto bimaa atat waxay la timid riwaayooyinkaas oo min sunanin sunan iyo wa aahaarin aahaara wixii sunan ah aadaab ah duruq ah axkaam ah iyo wixii aahaarahoo ay xumbaarsan tahay in lagu camal falo la xujaysto ayay arkaan wixii oo aanan haynin meelay ku kulmeen iyo meel wax ku kala maqleen aanan haynin wa hiya fii zacmi riwaayada sidaas ee iska cad ee culamado dhan ay wada qaateen muxuu ka qabaa qofkii markaan soo sheegnay wuxuu leeya wahiya riwaayooyinka noocaas ahan sheegnay asaxulasaniid ba inay tahay fii zacmi man xakayna ninkii aan kasoo sheegnay siduu qabo qowlow hadalkiisa min qabla hadda ka hor waahiyatu agtiis haddaan fiirno iyo qaacidadiisii waahiyatun riwaayatun waahiya waa riwaayo daciifoo ah hoobatay muhmalatun la camal tiray oon lagu dhaqmaynin xataa yusiiba ilaa uu ka helo samaaca raawi raawiga maqalkiisa caman rabaa qofku ka wariy inuu ka maqlay ilaa uu helo waa taagan yaha waa daciifatiisa walow dahabnaa haddaan tagno nucadid lakhbaara inaan axaadiista aruurino tirtirino ahbaarta inaan tirtirino asixaaxa ay sixaax aheed cinda ahlilcilmi culamada agtooda saxiixa ku aheed miman kamida culummada yahinu miman yahinu daciifinaya bizacmi hada alqaa'il low dahabnaa nucadid lakhbaara asixaax inaan tirino haddaan dabcan cinda ahlilcilmi culamada agtooda saxiixa ku ah miman oo ah ahbaar yahinu daciifinaya bizacmi hada alqaa'il qofkaa iska hadlay zacmigiisa wuxuu sheeganaya riwaayooyinka saxaxada ahlucilmiga daciifinaya haddaan dabacno inaan wala tirtirino wa aan soo koobno lacajaznaa waan ka cajizaynaa can taqasii dikriha sheegideeda inaan ku xeel dheeraano wa ixsaaniha inaan soo wada tiro kullihaa dhammaan inaan tirakoob koob ku samayno soo wada aruurino waan ka cajizaynaa wax la koobi kara maaha walaakina axbabnaa waxaan jeclaanay an nansiba inaan taagno minhaa akhbaartaasi cadadan tiro inaan soo taagno oon aan soo istaajino yakuunu noqonaya cadadkaa aan sheegnay simatan calaamo u noqon limaa sakatnaa canhu waxaan ka aamusnay minha akhbaartii kale ka aamusnay wax calaamo u noqda tusaale u noqda inaan soo taagno oon ku tusno oon baan jeclaysanay ee waxa akhbaara ee warka ninkaasi daciifini ee tusaaya waxaan ku tagnay inuu sax yahay wuxuu ku tagayna ay daciif tahay waxaan soo koobi karna maaha buu leh wahaada abu cumaan mar labaad buu haddana kacay wuxuu yidhi wahaada abu cumaan nahdi waa kan abu cumaan nahdi wa abu raafici saayiq wahumaa labaduba miman adraka aljaahiliya dadkii jaahiliyada qabla bictha soo gaadhay bay ahaayeen wasaxiibaha asxaaba rasuulilah mukharabiin wey waa mukhadrabka dadka la yidhaahdo xilligii nabigay rumeeyeen calayh salaam eh, jaahiliyana way soo gaarheen lakiin nabiga mayna arkin wasaxiibaha waxay la saaxiibeen asxaaba rasuulilah saxaabadii nabiga calayh salaam min albedriyiina bedriyiintii iyo wixii ka dambeeyey haluma jarada waa saas min albadriyiina haluma jara weligaaba wad ilaa kuwa ka dambeeyey badriyiintii iyo kuwii ahlulxudaybiya musalamat alfatxi waxaasoo dhan bay la kulmeen wanaqalaa waxay ka naqliyeen canhum raggaasi saxaabadaasi ka naqliyeen alakhbaara axaadiid xataa nazalaa waxay degeen ilaa mili abi hurayra waibni cumara abu hurayra iyo ibni cumar oo kalay noqdeen wadawihimaa iyo wixii lamida qad asnada wuxuu tiiriyey kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadaa ka mida waa abu cumaan nahdi iyo abu raafic saaiqe can ubay bnu kacb ka wariyaa xadii can nabiy sal la alay slam xadiian xadii buu ka wariyaa walam nasmac maanan maqalla fii riwaayatin riwaaya bicaynihaa caynteeda cayinayso muuqaal ahaan iyo yani sheegayso annahumaa labadaas nin inay caayanaa arkeen ubayan ubay bnu kacab aw samicaa ay maqleen minhu ubay shayan waxna ma hayno waa asnada abu camr shaybaani wuxuu asaguna tiiriyey wa huwa abu camr shaybaanigan miman adraka jaahiliya bu asaguna kamid yahay wa kaana fi zamani nabi sal slam wuxuu ahaa rajulan nin weyn bu xilligii nabiga mase la kulmin nabiga muunan la kulmin taabiciintu saxaabadu asagana ka wariya wa abu macmar waasnada abu macmar abu macmar cabdullaahi bnu sakhbara asagana wuxuu wariyey kulu waaxidin minhuma can um, abi mascuud alansaari buu ka wariyey can nabiy khabarayni wa asnada wuxuu wariyey intaan kuma joojin karne waan dhamaynaynaa wasnada wuxuu mascuud alascalin khabareyn bay ka wariyeen inta laakin wa iska fahowda waasnada cubayd ibnu cumayr can umi salama wuxuu ka wariyey zawji nabi sal slam an nabi sal xadiid inuu ka wariyey wa cubayd ibnu cumayr welida fi zamani nabiy baa la dhalay waa isnaada qays bin abi xaasim isaguna wuxuu wariyey waqad adraka zamn nabiy buuna soo gaaray can abi mascuud alansari an abi mad alaa ahbaar saddex xadii buu ka wariyey wa isnaada cabdiraxmaan bin abi leyla isaguna wuxuu wariyey waqad xafida can cumar bin khaaab buu ka xifdiyey wa saxiiba caliyna saaxiibullah ahaa oo waa la joogaye can anas binu maalik buu ka wariyey maxaan ogaana anas hadduu ka wariyey cali iyo cumar oo ka weynaa oo ka hor dhintay ayuu la kulmay wax ka xifdiyey anas hadduu ka wariyo cancano kaga wariyo inaan dhahno maaha awa simac maaha an nabi sal la sl xadii buu ka wariyey wa asnada ribciy bnu xiraash wuxuu wariyey an cimraan bn xusein an nabi sal sl xadiiayni waan abi bakrata an nabi sl xadiian buu ka wariyey waqad samica ribciy min caliy bn abi aalib ayuu wax ka maqlay rawa can waxbuuna ka wariyaa kole ducadii ka wariya cimraan bin xuseyn baa owla wa asnada naaficu ibnu jubayr ibni mudcin can abi shurayx alqusaaci can inabiy xadiidan ayuu ka wariyey wa asnada nucmaan ibnu abi cayaash wuxuu wariyey can abi saciidin alqudriyi alaaata axaadiiadu ka wariyey can inabi sala allah alay waslam bay kasoo wariyey wa asnada cataa ibnu yaziid alleyti wuxuu wariyey can tamiim daari can inabiy xadiidan buu ka wariyey wasnada sulayman ibnu yasaan can raafic bn khadiij can ibn xadiidan buu ka wariyey wa asnada xumayd bin cabdiraxmaan alximyari can abi hurayra can nabi axaadiidan buu ka wariyey isku soo aruuri marka fakulu haulaai taabiciin taabiciintaas oo idil aladiina nasabnaa aan taagnay oon kuu soo joojinay riwaayatahum werintooda can asaxaabati ay ka warinayeen aladiina saxaabadii samaynaahum aan ku magac dhowray lam yuxfad lama xifdinin canhum xaggooda samaacun maqal calimnaahu aan ognahay minhum ay saxaabada ka maqleen fii riwaayatin riwaayo gudaheed bicaynaha caynahaan tusayso le hebel wuu ka maqlay ma hayno walaa anahum laqahum inay la kulmeen fii nafsi khabari xadiid naftiis bicaynihi way kulmeenna ma hayno wa hiya asaaniidu maca dalika waa asaaniid cinda dawi lmacrifati aqoonta kuwa uu saaxiibkaa bilahbaari ahbaartana macrifada u leh wariwaayaati akhbaarta iyo riwaayaadka macrifada kuwa u leh riwaayooyinkaas iyo axaadiistaan soo sheegnay min saxaaxil asaaniidi bay kamid yihiin asaaniidu weeye cinda dawi lmacrifa bilakhbaari wariwaayaat min saxiixil asaaniid saxaaxil asaaniid bay kamid yihiin laa naclamuhum culummada ma ogin mana hayno meel ay wahanuu ku daciifiyeen minhaa akhbaartaasi sheegan wax kamida qadun weligaano meel ay ku daciifiyeen ma hayno wala ltamasuu xataa waxaanan haynin ayagoo baaray fiiha riwaayadaasi gudaheeda samaaca bacdihim barkood maqalkiis min bacdi marka kale ay maqleen ayagoo baari oo hebel welba ka maqlay sama ma haysaan ayagoo leh maana maqal idi samaacu qaacido guuddaan ku siiye ku kaaftoon bu kuleh idi samaacu maqalku likulli waaxidin mid kasta oo minhum ruwaadaa mida mumkinun suuragal weeye min saaxibihi inuu ka maqlay hayru mustankarin mid la inkiraayana ma aha waxayna mustankar u ahayn oy suuragal u tahay likownihim jamiican dhammaan ay ahaayeen kaanuu ay ahaayeen fi lcasri aladi zamankii ittafaquu fiihi ay ku kulmeen zamanka ay isku waafaqeen isku casri bay isku waafaqeen oo ay wada joogeen markaa simaac inuu suuragal yahay waa iska caddaay kol haday isku casri ahaayeen imkaanu luqa ku kaaftoon inay kulmi karaan wa kaana hada alqawlu qawlkan wuxuu noqday marka aladii axdaahu uu soo darisiiyey alqaa'ilu kii iska hadlay aladii qaa'ilkii xakaynaahu aan ka sheekaynay fii tawhiini lxadiidi xadiidkan daciifintiisa bilcilati cillo lagu daciifiyo allatii ciladii wasafa uu soo sheegay oo ah samaac baan rabaa iyo imkaanu liqaani kuma kaaftoomi kari kuma kaaftoomi rabo ciladaas ayada ah oo ah mursal bay noqon aqala wuxuu noqday hada alqawlu aqala mid ka yar wa kaana hada alqawlu wuxuu noqday aqala mid ka yar min an yucaraja calayhi in loo leexdo wayuhaara la buunbuuniyo dikrigu sheegidiisa wax in loo leexdo la buunbuuniyo waa ka yaryahay ah, wa lasoo kasoo qaad ma wakaana hada alqwl ladi xadaahu qaa'il wuxuu noqday aladi xakaynaahu fi tawin xadii xadiidka daciifintiisa bilcilati alatii wasaf ciladii uu tilmaamay oo uu yihi imkaanu lirsaal baa meesha kusoo gelaysa haddii simaac aan la helin oo liqaa aan la helin casri bay isku ahaayeen waxa kuma filno ninkaa asaga xadiidka sidaa ku daciifiyey wuxuu noqday qowlkiisa aqala mid ka yar min an yucaraja caley in loo leexdo o la yar fiiriyo wayuhaara ama la ithaareeyo id kaana wuxuu noqday hadi maxaa laga buumuurin qawlan waa hadal buu le muxdathan wax gadaal laga soo darisiiyey wey wa kalaaman waa hadal khalfan gadaal laga tuuray ama gadaal lagala yimid lam yaqulhu muuna dhihin axadun qof oo min ahlilcilmi culamada ka mid ahoo salafa hormaray oo hadalkaa yidhi ma jirto wayastankiruhu waa inkiri doonaan man bacdahum dadka ka dambeeya salafka oo khalafa khalafkahaana ee gadaal ka imaana waa inkiri doonaan marka falaa xaajata bina xaaje iyo dankamalihin fii raddihi inaan radinno biagtaro wax ka badan mimaa sharaxnaa intaan soo sharaxnay wax ka badan inaan sii radinno oon sii saaraanno xaaje iyo dan kama lihin id kaana wuxuu noqday qadralmaqaala maqaalada iyo oraahda qadarkeeda iyo waqaa'ilaha kii ku hodlay waxay noqotay marka laisku daro qadra intii uun wasafnahu aan soo tilmaanay ninka hadalkiisa iyo eh, ninka hadlay iyo hadalkiisaba inta aan soo sheegnay kama badnaba inta aan soo sheegnay een caddaynay een daciifinay een banaanka soo dhignay iyo xujaja ku filan wallahu lmustacaan ilahay baa la kaalmo weydiisan oo aan kaalmaysanaynaa calaa dafci maa shay difaacidiis baan ilahay u kaalmaysanaynaa khaalafa uu khilaafay qofkaa muntaxilulxadiidka madhab alculamaa culammada madhabkooda khilaafka uu khilaafay difaaciddaan difaacaynana ilahay baan u kaalmaysanaynaa wa calayhi cala allah ilahay korkiisu waa tuqlaan tala saarashadan ahaaday wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabina